odhan jiray oo masar joog jiro gaalo aha ayaa bilaabay dabaaldega ruux dhimashadii ama dhalashadii in loo dabaaldega asal ahaan waxaa ayaga ka soo dheegtoo ka qaatay nimanka yuunaaniyiinta loo odhan jiray gariigga la yidhaahdo baa ka qaatay qolyahaasi waxay samayn jireen gaalada ah ilaahyada ay caabudaan ee baatilka ah bay xilliyaha la helay ama la bilaabo ama ay muuqdeen ay daahireen yay u dabaaldegi jireen ciid bayna u samayn jireen xilligaa ilaahu muuqday ama ay bilaabeen cibaadada baatilka ah ama ay dabaaldegaas iyo munaasabaddaas samaysteen bay dabaaldegi jireen sida uu caddeeyey ninka iskale leh kitaabka alacyaad loo yaqaano wa aatharuha cala almuslimiina lisuleymaan ibnu saalim asuxaymi safxada laba boqol siddeetan iyo shan <clears throat> ama uu caddeeyey kitaabka la yidhaahdo aladab اlyunaani wa dilaalatuhu calى caqaa'id اlyunaan wa nidaamihim alijtimaaci licaliy bn cabdilwaaxid alwaafi safxada boqol soddon iyo kow yacnii taariikhda dabaldegga iyo shay in loo damaashaado munaasabaduu dooniba ha noqdee waxay gaala yaqaaneen wey kadib waxaa ka qaatay nimanka faraacinada iyo griigga ah masiixiyada nasraniyada ka qaatay qolyahan kristanka hadda loo yaqaan ayaa iyaguna hawshaa qaatay oo waxay u dabaaldegeen dhalashadii nebiyulaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam mawaaliidda ay dhigaan iyo ixtifaalaadka ay dhigaanna ka u muhiimsanee u weyn waa midka ay ku beegaan dhalashada ee nebi ciisa calayhi salaatu wasalaam ciid bayna ka dhigtaan acmaal badan bay sameeyaan yowmu suruur wa farax bay ka dhigtaan shamac wax noocaasay shidaan waa taqaanaan raashimay sameeyaan munkaraad badan iyo muxaramaad badan bay ku dhacaan oy zine iyo shurbulkhumuur ay horgal ka tahay darajadii saddexaad waxaa bilaabay dabaaldegga iyo ixtifaalka muslimiin ayagu khaldamay oo khalad ku dhacay baa gaaladaa ku dayday kadibna waxay sameeyeen mawliid iyo dabaaldeg iyo ixtifaal iyo damaashaad lagu maamuusay sida ayagu sheegeen oo lagu weynaynayay xilligu nabigu dhashay salawaatullahi wasalaamu calayh ayaan darro waxaa ah laakiin inay dhalashadii nabiga oon markaasi fadli goonia ilaahay uusan ku sheegin rasuulkuna uusan fadli goonia ku sheegin muslimiinna aysan fadli goonia ku sheegin ay ka dhigaan dabaaldeg oo ay ka leexdaan maalinkii nabiga la caleemo saaray salawaatullahi wasalaamu calayhi ee laga dhiga rasuulka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula yacnii maniga iyo galladda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu uunkiisa u galay waa markii ilaahay nabiga caleema saaree la diray ee yaa ayuhalmudathir qum fa adir la yidhi ama nabiga laga dhigay ee iqra bismi rabbika aladii khalaq la yidhi waxay kalooy ka leexdaan ayaan ayaandaro inay sameeyaan hijradii maalinku nabigu hijrooday ee diinku quweystay ee nabigu maka ka tegay oo lagu dhibahaye lagu rafaadinayey oo lagu gumaysanay intuu ka tegay uu tegey daaru mincatin wa nusra wa sharaf wa quwa uu tago madiina tegey oo yowmulhijra waa ka leexdeen waxay kale ka leexdeen yowm atamaam wa itmaam iddiin markay diintu dhammaystirantay ee ilaahay nabigu ku galladaystay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina yowma kamaal addiin waa ka leexdeen waxay ka leexdeen yowm alwafaah musiibada u weynay adduunkan ku dhacdaay waa wafaatu maxamedin salawaatu ullahi wasalaamu calayh geeridii suubanu inuu guuriyoodo adduunkan dhaafay dhib ka weyn oo muslimiin soo maray ma uu jiro mana iman doono maalinka ayadaa inay baroor diiq ka dhigaan waa ka leexdeen laakiin waxay ku dhaceen oy aadeen xilligu dhashay in loo dabaadego loo damaasho iqtidaa'an biman cabada allaata walcuza iqtidaa'an biman cabada ciisa bna maryam wa ummah yacnii waa caqiide nasaaro weeye caqiide islaam ma ah intaasoo dhan oo wanaaga ah waxay oga leexdeen ayadoo aysan bannaanaynba in maalmaha la dabaaldegoo la ciida aysan bannaanayn haddana waxaan oga jeednaa inaad fahantaan waxa loo doortay ama loo maagay xilligu nabigu dhashay waxa loo maagay waxaa weeye in lagu daydo ahlulkitaab annasaara waalyahuud dan kaloo laga lahaa ma ay jirto <clears throat> nimanka bilaabay in nabiga loo dabaaldego haddaynu wax ka tilmaanno waxay ahaayeen niman loo yaqaano cubaydiyiin iyo baatiniyiin oo gaalo ahaa islaamkana ku maxaabsan jiray bay ahaayeen markaynu leenahay ciisa ee nasaarada ayaa lagaga dayanayaa nabiga in loo dabaaldego xataa wadaadaha qaba in la dabaaldagaa caddeeyey in ayaga lagaga dayanayo ninka loo yaqaana alxaafid asakhaawi yaa wuxuu leeyahay idaa kaana ahlu saliibi ittakhaduu leylata mowlidi nabiyihim ciidan akbar fa ahlu lislaami awlaa bitakriimi ajdar atibru lmasbuuq fii dayli suluuk sabxadaas afariy tobnaad badalka ku yaalla wuxuu leeyahay hadday nasaaradu iyo gaaladu qolyahan macatabiyadee saliibka caabuda ay nebi ciise xilligu dhashay ay ka dhigteen maalin farax iyo maalin ciidado la dabaaldego muslimiinta kaga oo ka mudan inay nabigoodu maalinku dhashay u dabaaldegaan ay u ciidaan wa haadaa nasun fi lmushaabaha waliqtidaa biman cabada allaata walcuza laakiin dhibka jira waxaa weeye qoomka ilaahayna faray inaynu khilaafno oynan ku dayanin buu wadaadku ka dhibbil qaadan hayaa saa darteed baa alimaam mulla cali alqaari alxanafi wuxuu leeyahay qultu hadalkaasuu daba taagan yahay foosha xun wuxuu ihi mima yuraddu calayhi annaa ma'muuruuna bimukhaalafati ahli kitaab hadalka waxa baabi'in waxaa ah oo haddii maanta la yidhaahdo hadday ahlu kitaabkii nasaaradu nabigoodii u dabaaldegahayaan oy u ixtifaalahayaan ma suubanaheennaa ka liigta ma nabigaa ka liigta waa sidee maxaa idinku dhacay ficilala-aanta maxaa idinku wacan ma damaashaadaan la yidhaahdo waxaan leenahay gaalo iyo ahlu kitaab iyo nasaaro iyo macatabiyo kristan inaan ku dayano ilahi baa noo diidayba man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum khaalifu ahla alkitaab khaalifu alyahuuda waannasaara khaalifu awliyaa ashaytaan waa maqsad sharci a ah inaynu khilaafna gaalada wax kastoy la yimaadaanba in nabigeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu nafaro oo noo jidaya mooyaane yacni waa khalad inaad diintaadii gaal kaga dayato musiibo wey almawrud araawi kitaabka loo yaqaanaa safxada labaatan iyo sagaalaad buu hadalkaa ku sugan yahay sida la og yahay dadka islaamka sheegtay u horreeyey ixtifaalkan dhigaay nimanka cubaydiyiintan idiin sheegay bay ahayn qarniga afraad waxayna bilaabeen mawlidka u horreeya dhigeen saddex boqol lixdan iyo labada hijrada afar boqoloo sano kadib bacda wafaati muxamedin salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa la dhigay وأجمع المسلمون على أن هؤلاء الباطنيين والعبيديين والفاطميين كفرة murtaduun nimanka faraa oo murtaduuna oo diinka ilaahay ka baxay diintana kala gaabiyey muslimiinna baaba'shay laakiin diinka ku maxaabsada ayay ahaayeen ragga qoyskaa ka dhashay cubaydiyiinta ah ama nasabba ku lahaa xaggana jeclaa oo difaaci jiray ayaa caddaynaya iyagu inay bilaabeen imaamka loo yaqaana alimaam axmed cali almaqriisi kitaabkiisa alkhutad walictibaar wuxuu leeyahay baabu guntay loo yaqaan dikru alayaam alatii kana alkhulafaau alfaatimiyuuna yatakhiduunaha acyaadan wa mawaasiba tatasicu biha axwaalu alraciya wa takthuru nicamuhum wa kana lilkhulafaaءi alfaatimiyiin fi tuuli الsanati acyaadu wa mawaasim hiya mawsimu ra'si الsanة wa mawsimu awali اlcaam wa yowmi caashuraa wa mawlid الnabiyi sal lay slam wa mawlid caliy bn abi طaalib wa mawlid اlxasan wa mawlid اlxusein wa mawlid faatimata الzahra ilaa quraaba ثalaaثiina mawlidan واxtifaala waciidan ayuu sheegay kitaabkaas mujaladka labaad safxada afar boqol soddon iyo lix marka waa shahaada min almudaafic wa shahida shaahidu min bani israa'iil calaa milih calaa milih wa shahida shaahidu min ahliha idan ninkii qoyskan ka dhashay xaggana difaaci jiray ee naasirka u ahaaba wuxuu leeyahay ayagaa bilaabay soddon cidood bayna lahaayeen waxay dabaaldegi jireen xilligu ay faadumo dhalatay binti maxamed waxay dabaaldegi jireen xilligu dhashay xusein ibni cali xasan xilligu dhashay dabaaldegi jireen waxay u dabaaldegi jireen dhalashadii cali ibn abi waxay u dabaaldegi jireen dhalashadii nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh waxay dabaaldegi jireen maalinka caashuuro loo yaqaano ciidda ciidda muxaram dhexdeeda ah ee taqaanaan maalinka weyne ilaahay subxaan la weyneeyo waxay dabaaldegi jireen sanadka bilowgiisa sida kristanka sanadka bilowgiisa maalinka koobaad bay dabaaldegi jireen sanadka shamsiga qamariga marku dhammaan waa dabaaldegi jireen niman noocaasay ahaayeen baashan marka nimankaasaa bilaabay waxay muslimiin iyo ahlu khayr iyo ahlu tawxiid shuqul ku leeyihiin ma aha qurub xaaraana wey waxaa kaloo arrintaa sheegay alimaam alfaqiih alqalqashandi ninka loo yaqaana fi kitaabi subxi alacsha fi sanaacati alinshaa mujalladka saddexaad baa isna ku sheegaa waxaa kaloo sidaa u caddeeyay asadnuubi ninka loo yaqaana fi taarikh اlاxtifaal bilmawlid safxada lixdan iyo sagaalaad iyo khayrkoodba muhimmaddu waxaa weeye ixtifaalkaas nimanka gaalada ah ee murtadiinta ah ayaa qarniga afraad ee hijrada bilaabay nin ayaga ka mid oo ka dhashay oo nin fiican waagii dambe noqday ayaa mar joojiyey intuu marka isagu mas-uulkaa wuu joojiyey waa bidca buu ihi wuxuu dhan cagtu ku dhuftay laakiin markuu dhintay bay dowladdii soo celisay wixii xumaa ee kharibnaa waxaa kaloo ku xigsaday oo magaalooyinka qaarkood ka bilaabay taariikh ahaan waa mutafaq inay nimankaa bilaabeen laakiin magaalooyinka qaarkood iyo aqaalimta qaarkood marka laga hadlahayo oo matalan leenahay nairobi yaa u horreeyo sameeyey dayib oon leenahay matalan yaa u horreeyo muqdisho ka sameeyey yaa u horreeyo gaarisa geeyey cidda u horreysay bambaasa ka bilowda laga hadlaayo oo gobollaha la eego muusil dhulka loo yaqaanay ciraaq amankanba ku yaalla waxaa ka bilaabay qarnigii lixaad oday suufi ahaa oo la odhan jiray cumar ibnu moxamed almulla almuusili baa bilaabay asaguna qarnigii lixaad ka sameeyey waxaana sidaa caddeeyey alxaafid abu shaamat almaqdisi ashaafici wa kaana awalu man facala dalika bilmuusil asheekh cumar ibnu moxamed almulla axadu sulxaai almashhuuriin wa bihi iqtadaa fi dalika saaxibu irbil wahayrihi wagayruhu raximah allahu tacaala wuxuu leey ninkaasaa bilaabay nin suufiya oo jaahilu ah aan diin aqoonin laakiin cibaado badan meelaha layskaga yimaadana waa halkaas inuu ninku asagoo jaahiliya waan cibaadaysan oo allaan u dhowaan dakhal buu ka dhacaya dow buu ka fakan balaayuu dardarahayaa minooyin buu isku qarxinaya laannu ma yaqaan wuxuu ilaahay waxa alla raalli gareeya ma yaqaan waxay diintuusan ogolayn laakiin qalbi sami iyo niyo wanaag baa ku jiro wax kastuu ku dhacaya albaaci calaa inkaari albidci waalxawaadits buu hadalkaa ku qoran yahay waxaa kaloo sidaa caddeeyey irbil iyo muusilba inay nimanka ka bilaabeen dambe aynu sheegnay sibطudiin ibn jawzi fii mir'aati الzamaan idan ninkan suufiga nin iska maskiina ayuu ahaa asagoo aqoon badan qarnigii lixaad buuna bilaabay waxaana oga horreeyey nimankii gaalada ahaa ee faatimiyiinta ah ee cubaydiyiinta loo dhan jiray ee gaalada ahaa waxaana taa caddaynaya muusisho uu wadaadku ku noolaa miskiinka ayagaa hadda ka hor qabsaday laba boqoloo sanay ka talinhayeen bidcadu marka iyaga ka bilaabatay waxaa laga soo dhegtay oo laga dhibilqaatay nimankaas murtadiinta siduu caddeeye alxaafid ibnu kasiir fi lbidaaya waannihaaya waxayna magaalada ayagu qabsadeen oo odaygan suufiga joogay waagi dambe ka soo baxay saddex boqol afartan toddobadii bay qabsadeen marka iyagaa waxaan samayn jiray markaasuu sawan kaga dayday maxaa iyagaa ka horreeyey qarnigii toddobaad bay haddana qolyo kale ku daydeen oo sameeyeen oo saaxiiba irbilka haddaynu soo maraynay irbilla waa meel hadda ciraaq ku taalla ka tirsan inkastoo hadda nimankan akraadda ay la go-een ayadaan ninkii u horreeye bilaabay almelik almudafar alcaadil bay sheegaan wa kaana jaahilan jabbaaran safaakan lidima ilaahay aad uga fog buu ahaa ninka asaga ah alimaam suyuud asagu wuxuu leeyahay awalu man axdaa ficla dalika saaxibu irbil almudafar abu saciid alkowkabi axadu muluuki alamjaad walkubara alxaawil lfataawa asagoo ku sheega iyo kitaabkiisa loo yaqaana xusnu lmaqsad fi camali lmowlid ayb abishaamat almaqdasi asagu wuxuu sheegahayaa ninkani saaxibu irbil ah ee uu leeyahay suyuud wuxuuraba inuu qariyo wuxuu saa u leeyahay kharaafi weeye dhintay laftirkiisu suyuudugu nin khayr badan ma aha calaa cilmihi wa xifdihi wuxuu rabaa inuu qariyo nimanka baatiniyada ee hawsha bilaabay oo qarniga afraad bilaabee gaalada ahaa uu ka cararahaya inuu ka leexiyuu rabaa abtirkiibuu rabaa inuu duwo ayb oday adeerka oo khariban in lagu tiiriya ma rabtid moogta waad ka leexanayso marka wuxuu rabaa baashaani inuu ka leexiyo meesha xun ay dabada la gelayso marka wuxuu leeyahay almelik almudafar baa bilaabay xaqiiqaduna waxaa weye waa looga horreeyey wadaadkeenna soo marray suufiga ahaa baa ka bilaabay muusil waxaana uga soo horreeyey nimanka gaalada kulligoodna waxay ka dheegteen oo ka dhimbil qaateen nimanka murtadiinta ah xaafid ah, abishaamat almaqdisi baa cadde waa bihi iqtadaa fii dalika saaxibu irbil marka suyuuda warkuu sheegay war baatila ah wey alimaam shawkani asagu laftirkiisu hadalkaas idumi ku khaldamo wa ajmacu cala ana almukhtarica lahu sulطaan almudafar abu saciid walam yunkir axadu min almuslimiina anahu bidcatun buu leeyahy baxun wuu leeyahy fi lmowlid sababkuna waxaa weye wataxqiiqu maa qadamnaahu oo ah inay nimankaa bilaabeen kadibna saaxibu muusil baa ku xigsaday kadibna waxaa daba istaagay melik almudafar baa daba istaagay asalna waxaa mawliid iyo ixtifaal iyo dabaaldeg maalin ruux u dhashay iyo shay muuqda loo dabaaldegaayay waa dhaqan yahuudiyad oo gaala wey waa dhaqan nasaaro markay alyowma akmaltu soo degtay kacbul axbaar baa fii khilaafati cumar weydiiyu yidhi haddaan garan lahaa aayaddan maalinkay soo degtay annaga yahuuda nugu soo degi lahayd ciid baanu ka dhigan lahayn buuri yani waa dhaqan yahuudeed wuxuu leey annaga yahuuda hadday aayaddan alyowma akmaltu lakum diinakum ay nagu soo degi lahayd annagu ciid baan maalinka ka dhigan lahayn cumar wuxuu idhi haadii yahuudiya wey shuqul lakuma lihin maalinkay soo degtay baan aqaanaa maalin jumca ah oo nabigu carafa taagan yahay soo degtaybu salawaatullahi wasalaamu caley iyadoo sidaa tahay ciid ka dhigan mayno ciid sanad ka dhigan laakiin jumcuhu waa ciid barakaysan oo usbuuc kasta aynu tukanno oo la cibaadaysta wey laakiin ciid loo dabaaldego oo dhaqanka yuhuudiyada ma ogolin buui hadii yahuudiya waa in layska ilaaliyo hawsha iyada ah ninkaas melikul mudafar ah nin aad u liitu ahaa gadaal baynu ka tilmaami doonaa waxaan leenahay taas waa taariikhdii uu waxaani bilowday maanta lagu rafaday lagu logaayo ummaddu ay ku baabaaday waxaan kaloon tilmaamaynaa taarikh labaad muslimiintoo dhan kulligood xataa kuwa sameeya iyo kuwa diidanba waxay isku waafaqeen alixtifaal bimawlidi الnabiyi sal ly slam inuu bidco yahay bidco ayn saxaabo aqoon oyn taabiciin aqoon oo alimaamu shaafici wa abi xaniifata wa maalikin wa axmeda aysan aqoon oo dhaqan islaam aan ahayn waa mutafaq caleyh wey muran ma laha kuwa laakiin beenaalayaal ah oo muxuu ahaye beenta aan ka sarriiganin oo baryahan dambe waxaa jira yidhaahdaa asxaabaa sameeyey nabigaa sameeyey taabiciintibaa sameeyey aimadaa samaysay been lama waayo nin ku maxaamsadoo weji qallaabsanoo weji adagoon xishooyin lama waayo alimaam alfaakahani almaaliki asagu wuxuu leeya qarniga toddobaad rag dhintay ahaa ilaa sideedii qarni bilowgiisa laa aclamu lihada almawlidi aslan fii kitaabin walaa sunnatin walaa yunqalu camaluhu can axadi min culamaءi اlummati aladiina hum اlqudwa fi اddiin اlmutamasikuuna biaahaari اlmutaqadimiin bal huwa bidcatun axdatha albaطaaluun wa shahwatu nafsin ictanaa biha alakaaluun wuxuu leeyahay mawliidkan buuhi u garan mahaya buuhi wax taariikh ah iyo wax asaloo diinta uu ku leeyahay waa raadla'aan waa abtirlaawo weeye waa daba go-an yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed midnaba looga soo helimaya wax daliil ah sidoo kale culummada muslimiinta lagu kalsoon yahay diinkana laga qaato ee quruxsan ee wanaagsan ayaguna laga soo heli maayo waxaan kaloon ku dhaqmin buuhi inta diinta ku dhaqmaysan kumaysan dhaqmin waxaa sameeyey buui niman bataaluun oo muxuu ahaaye shaqaalabayaal ah dadaan shaqo lahayn oo meherad aan lahayn oon camal islaam aqoonin baa waxaan ku dhaqaaqay waxaa kaloo sameeyey buuhi shahwatu nafsi niman akaalinoo cuntada ku fiican oo maajatorayaal ah oo sida wax loo cuno yaqaan oo kiiba neef laqa ayaa howlahan diyaariyey buur oo in shacabka iyo haweenka iyo masaakiinta iyo carruurta laga soo ururiyo caamada xoolaa laga soo ururiyo kadibna la dabaashaado xoola meesha lagu laayo meesha beriis badan iyo hilbad ay ku dhammaadaan lafa badanna meesha laga urursho oo saxma weyn la murdiyo niman doonaya hawshan sameeyey oo runtii tay wax meesha yaallo waaqic xaqiiqada sidaas wey kitaabkiisa loo yaqaan almawlid fii camali lmawlid buu sidaa ku leeyay safxada sideedaad ilaa sagaalaad alimaam ibn alxaaj almadkhali ibn alxaaj almaliki almaqribi almaliki fii kitaabi almadkhal ee bidca uu ka hadlo waa nin ashcari ah wey iyadoo sidaa ta xaqiiqadu ka turjumaya asna wuu sheegay kitaabkaasuu ku caddeeyey waxaa inuu bidca yahay wa min jumlati maa axdathuuhu dadku bidacday keeneen waxaa ka mid ah min albidaci maca ictiqaadihim ana dalika min akbar alcibaadaati wa idhaari shacaa'iri maa yafcaluunahu fii shahri rabiici alwali min almawlid almadkhal mujalladka koobaad sabxada shanaad baad ka fiirin kartaa alimaam ibnu naxaas ashaafici fii tambiihi alkhaafiliin ayuu asaguna ku caddeeyey tambiihu alkhaafiliin can acmaali iljaahiliin wa taxdiiri asaalikiin min acmaali ilfahaalikiin sabxada afar boqolaad buu ku caddeeyey waxaa caddeeyey inuu bidca yahay mura unsa lahayn alimaam alxaafid ibnu xajar aslu camali اlmawlid bidcatun lam yunqal can axadi min asalaf الsaalix min alquruuni halaaa saddexdii boqolee sane sane ee u horraysay muslimiin taariikhdooda ee salafu saalix loo yaqaan ee alqur'aan almufadala la yidhaahdo axad sameeye ma jiraan buu leeyahay suyuudi baa soo guuriya waa caddaynaya xataa suyuudiga u ateetaynaya ee meesha difaacaya ee wakhti ku bixinaya wuu og yahay inay bilaabatay waa dambe oo weliba asagu qarnigii toddobaad bay bilaabatay buu leeyahay xaqiiqaduna waa qarniga afraad inay bilaabatay marka waa muran la-aan hawshaani inay tahay dabakatuur laga daba keenay diinkeenna alxaafid aلsakhawi baa isna cadeeyey camal اlmowlid lam yunqal can axadi min aslf الصaalix fi اlquruun almufadla aلثalaaثa wainama xadaثa bacdu fataawa الsakhawi oo loo yaqaana alajwa almardiya fima su'ila الsakhawi canhu min alaxaadiiث الnabawiya majalka saddexaad kun hal boqol toban iyo lixaad ka arkaysaa alxaawi lilfataawa majaladka koobaad laba boqol iyo lixdanna waa suyuudi kiisaad ka fiirin karta isaga suyuuda wuxuu leeyahay wuu ka run badan ya kuwan u dhaamaa beenta hadda ku wareegeysta wuxuu leey huwa min albidac alxasana bidca wey oo nabi maxamed ma ogeyn oo saxaaba maysan ogeyn oo muxuu ahaay gadaal ka yimid hase yeeshee waa fiican yahayba ku dacwoonaya huwa min albidac alxasanati wa awalu man axdaa ficla dalika saaxibu irbir waa intan dambe khalad weeye sal ma laha alimaam abu isxaaq e, ashaaibi alusuuli alfaqihi almaliki kitaabkiisa alictisaam baasna ku cadday inuu bidcaya majaladka koobaad sabxada afartan iyo lixaad abushaamat almaqdisi ba isna soo caddeeyey asheekh mulla cali qaari baa caddeeyey sheekhu islaam ibnu teymiya ibn alqayim iyo a'immad oo dhanba ashawkaani iyo khayrkood oo waa caddeeyeen bal wuxuu leeyahy sheekhu lislaam fa ama alijtimaacu fii camali lmowlid in loo kulmo oo loo dabaaldego oo loo damaashaado nabiga dhalashadiisii calaa khinaa'in wa raqsi muxuu ahay xatra iyo nabi ammaan iyo wixii lamida iyo bodboodid wa naxwi daalika wa itikhaadihi cibaada iyo in cibaada laga dhigto iyo watikhaaduu cibaadatan falaa yartaabu axadu min ahli اlcilmi wاliimaani fi ana hada min almunkaraat alatii yunhaa canha walaa yustaxabu dalika walaa yastaxibu dalik ila jaahilun aw zandiiq xuley mawlid baa bannaan ama fiican oo lala imaan ninka yidhaahda laba mid wey ama waa gaal ama waa jaahil muslimoo miskiin oo sakaraada oo u baahan in dhakhtar la dhigoo la daaweeyo culimo loo geeyo abreshin ku samaysoo markaa daaweysa qalbigiisa ama kharibanoo sakaraada ah weye yani wax noocaasa ah wey alimaam shawkani asaguna hawshaasi waa ka hadlay lam ajid ila alaan hadda wadaad dhintay wey saddex boqoloo sano kahor taqriiban ama laba boqoloo sano taqriiban dhintay lam ajid ila alaan buu leeyahay intaa taariikh islaam aan ama daliil aan baadhayey lam ajid ila alaana daliila yadulu calaa hubuutihi min kitaabin walaa sunnatin walaa ijmaac walaa qiyaasin walaa istidlaal bal ajmaca almuslimuuna anahu lam yuujad fii casrin fii casri khayr اlquruun wala ladiina yaluunahum wala ladiina yaluunahum walam yunkir axadu min almuslimiin anahu bidcatun waa war aad iyo aad u qiimo badan wey waxaa weeyaan wax kastoo marka salafkeenna aysan samayn muslimiintu inay ku dhaqaaqaan ma aha alimaam alxaafid ibnu kasiir markuu suuratu laxqaaf fasirahayo low kaana khayran maa sabaquuna ilayh aayaddan markuu fasirahayo wuxuu leeyahay gaaladu waxay yidhaahdeen nebi maxamed wuxuu la yimid salawaatullahi wasalaamu caleyh hadduu khayr yahay oo diin iyo wanaag yahay oo aakhira lagu badbaadahayo nogomaysan hormarayn oo nimankan masaakiinta iyo saxaabadan muxuu ahaa ee tabarta yar annagaa khayrka oga horayn lahay inuusan khayr ahayn bay ogu daateen laakiin hadduu khayr yahay micyaweynta iyo garcasta iyo cuqaasha carbeed iyo quraysheed baa xaqa u horayn lahaa ama u horseedi lahaa hormuud ayagaa noqon lahaa maadaama laakiin mawaali iyo addoommo iyo masaakiin iyo fuqaro ay u hormareen taa macnaheedu waxaa way yidhahdaan gaaladu waxaan khayr ahayn cagsi baa saxiixa ah innagu hadda waxaan leenahay shay kastoo diin ah ama alla loogu dhowaanayo haddaysan salafku iyo saxaaba nooga hormarin waa baatil wa ama ahlu sunnati waljamaaca fayaquuluun fii kulli ficlin wa qowlin lam yahbut can asaxaabati huwa bidcatun ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdaan ficil kasta iyo weerh kasta iyo qowl kasta oon salafku aysan samayn saxaabana aysan ku dhaqaaqin bidco weyn maxaa jira liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay waxaani saxaabada u hormari lahayd hormuud noqon lahayd nooga horayn lahaa haddii saxaaba laga waayey taa macnaheedu waxaa weeye shaygu waa baatil waa khayr waa shar weeye shar googo-an wey maxaa yeeley shay khayr ah oo wanaagsan oo saxaaba dhaafay ma jiro oo diinteenna ah wax kasta iyaga hormuud iyo horyaali xidiga u ahaa haddaynu dib ogu noqonno dib u milicsanno warkii ahaa mawlidka waxaa bilaabay almelik almudafar alcaadil waxaa ninka caadil ma ahaynee shaydaan buu ahaa calaa islaamihii iyo fisqihii haddana nin khariban buu ahaa nin asaga ay isku casri ahaayeen oo yaaquut alxamawile nin imaam caalim oo adiib ah baa u tarjamaystay fi mucjam lbuldaan wuxuu leeyay wa ibaacu hada alamiir ninkan amiirkii lagu hayo waa caadil dabeecadiisu mukhtalifatun mutadaada nin dabeecad khariban oo iska hortimaada leh oo kaaro badan isticmaala oo qaabo badan u shaqeeyo ahaabu fa innahu kaiiru اdulmi wاlcasf waa nin dulmi badan buu ahaa buuhi casuufun xadgudub badan biraciya shacabka iyo bulshada u maamulo nin dulmiya oo ku xadgudboo baabiyu ahaa raaqibun fii akhdi اlamwaali min hayri wajha xoolo ururiskana ku fiican oo xaaraan iyo xaalba u aruursan jiray xoolo xaaraan ah xoolou soo dhaco miduu soo xado miduu xoog ku qaato mid miskiin miskiinow ka dhaco wahwa maca dalik mufdilun cala alfuqaraa'i kaiiru sadaqaati cala alghurabaa wixii xoole uu soo dhacay xaaraan ah masaakiintu siin haya masaakiintu siin qolyaha koytada ee safarka ee khurabada uu siiraya <clears throat> yusayir alamwaal jammata alwaafira xoolo badan buu diyaarin yaftiku biha yastaftiku biha usara min aydi lkufaar xoolo badanoo xaaraantuu soo ururiyo yuu maxaabiista gaaladu haysatee muslimiintu soo daynaya wahuwa fi dalika wa fii dalika yaquulu shaacir nin shaaciroo gabyaa xaaladiisa la yaabay xooluu dhici dhiiggibuu daadin musiintuu baabi'in wuxuu helana khayr buu ku qaban haddana nabig wuxuu man jamaca maalan xaraaman uma tasadaqa bih jumica daalika almaalu calayhi faturixa fi nnaar ninkii maal xaaraana shaqaysta kadibna sadaqaysta ajir ka heli mahaye maalkii xaaraantahay ee asaga intii la duduubo baa naar lagu tuuraya shay xaaraana sadaqa kuu noqon maayo meella kuu qaban maayo nin gabyaa oo shaacira la yaaba boqorku wuxuu samayn ummaddiibu baabiin dhiiggii buu daadin buu dhici haddana wuxuu ku odhanaya masaakiin baan caawin markaasuu wuxuu yidhi ka saaciyatin lilkhayri min kasbi farjiha laki lweylu laa tasni walaa tatasadaqi nin baa wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay boqorkaani gabadh o dhan jirkeeda ka ganacsan oo zinaysanaysa waxay soo shaqaysatayna masaajid ku bixinaysa sadaqadaa maa la aqbalhaya ad idinkadan weydiiyey sadaqad la aqbalhaya ma ah intay soo zinaysato oy zine iyo xaaraan ka soo shaqaysato wixii yaraa ay soo qaadatay ee shirkeeda ay dhaafsatay iyo xaaraanta ah baan alle ogu dhowaan oon sadaqayn oon masaajid ku dhisi oon waalid ku caawin ma soconaysa marka boqorkan waa saasoo kale buu dhiiggii buu daadin muslimiinta buu dhici waa baabiin xagga nafaqoradan kaalmaynaya caawinaya ninka melig mudafara ma ahayna shaydaan baa ummadda baabiyo khaa'ina mucjam albuldaan ogu laabo bimacnaa taariikhda mawliidku waa taariikh mashbuuha mudlima sawdaa muladakha bilfawaaxish walmunkaraad wey asal wanaagsan ma laha waxaan oga gudbaynaa qaaba badan baa loo damaashada waad garanaysaan hati qaaba badan baa loo dabaaldegaa nin xogow shaha kariya qaraaba iskugu yeedha iyo dariska waa ninkii tabar yar nin welimo weyn dhiga oo degeel iyo adi iyo loba laaya xerna u yeedhay iyo culummo digrido dhawaaqdo xadaraysa caawo dhan laga seexan waayo ayib niman ubax daadiyo oo meelo gogulo oo sida iyagoo aroosyo qaba iyo welimayon waaweyn qaab baa loo dabaaldegaa hadda waxay maraysaa in xataa la joojiyo shaqooyinka dowladda oo maalin cudlo oo fasaxa laga dhigo bay maraysaa caalam islaami sida masar iyo ciraaq iyo meelo ka mid a iyo syriya iyo lubnaan iyo falastiin iyo meelo ka a saasay maraysa waxyaaba badan ayaa la sameeyaa innaguna waa taqaanaa waxaanu samayn jirray soomaaliya haddaynu nahay halka haddaynu joogno iyo haddii soomaaliya la joogo dhaqankii lagu dhaqmi jiray aad baa loo garanaya suwarkiisa marka idinkaa igaga fiican nin kastana waa garanaya wax badan hadda kaga eh, leexan maayo hadda kahorba masalada aan ka hadlay oon faahfaahiyey waa loo noqon karaa qaab badan baa loo damaashaadaa mawlido badan baa la akhriyaa mar siira wax laga akhriyaa marna ammaan baa la qaadaa mar xoolaa la cunaa mar waa la damaashaadaa nin kasta wuxuu aaminsan yahay habeenka asagaa ah, habeen ka khayr badan oo rabbi u dhowaan laha inuusan jirin wax kasta uu rabbi ugu dhowaan lahaa buu samaynaya qasaa'id badan baa la qaadaa waxyaaba badan baa la wareejiyaa laakiin ilaahay subxaana wa habeenkaas habeen aad looga fogaado wey munkaraadka habeenaha la qaado waxyaaba ka mid ah hadaynu tilmaano mawliidka u badan inaguna akhrijina mawliidka daybici la odhan jiray daybiciga iyo barsanjiyada intoonu qaadi jiray markuu nabiga ka hadlahayo ee habeenka la akhrinaya waxaa ka mid ah wax bale fa subxaanahu tacaala min malikin أwjada nuura nabiyihi muxamadi min nuurihi qabla an yakhluqa aadama min aطiin laazib allaahuma salli wsalim wbaarig calayh baa leeh waxaa la akrinaya waa waxaan jirinoo baaila waad garanaysaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala hufanoo ceeb ka hufan baa lagu yidhi ka abuuray nebi maxamed nuurkiisa nebi maxamed biyaa laga abuuray min maain mahiin oo aabbihii ka yimid cabdullaahi hooyadii baa laga abuuray aabbihii aadamna dhoobaa laga abuuray hawshaa saasay ku socotaa nuur waxaa laga abuuray malaa'igta khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum wa khuliqa aljaanu min maariji min naar xadiidkii fii saxiix muslim malaa'igta waxaa laga abuuray nuur shaydaankii jinkana waxaa laga abuuray dab iyo olol baa laga abuuray iyo holac baa laga abuuray nabiyulaahi aadam iyo basharka iyo aadamkana cara laga abuuray xaawana fedhiisa laga saara waa garanaysaan hooyadan xaawa iyo abuna aadam wixii ka dambeeyena biya laga tarmaa oo ah iyo wixii la halmaala laakin nabi maxamed nuur baa laga waashay kabaril iftiraa cala allahi wa calaa rasuulih iyo kidbi iyo baatil wey ilahay baan loogu dhowaanhayaa waxa asaga ah salibaad u qaadaysaan asna meeshanuu daldalahay oo been uu la soo taagan yahay <clears throat> markaasu wuxuu leeyay carada fakhrahu ilaahay faanka nabi maxamed iyo shariifta wuxuu u bandhigay cala alashyaai wa qaal ilahay wuxuu yidhi iftira cala allahi waa kufr iyo ridda ikhruuj min almilla wey ilahay buu ku been abuuranaya ninkii wax qaadahayay shacabkii masaakiinta iyo caruurtii waxaan xusuustaa siddeetan iyo afarti habeen dhan baa min almaqrib ila alfajr soo jeedna annagoo caruur ah oo wax badan aana garanaynin waxaanu aaminsana waagu markuu bari ina loo dambi dhaafay kulligaannu oo jannada ay diyaartay caawa haddaanu dhimanno giraaduna xalaal weeye ma ogtahay haddii sun kuu galay musiibo weeye oo wax xulub lagu geliyo oo lagu lugeeyo waa musiibo waana lugooyeen gawaana cidayn loogu ordeen wadogodur bay noo qaadeen wcurida fakhru cala alashyaa wa qaala ilahi wuxuu ihi hada sayid اlanbiyaai waajal اlasfiyaai waakram اlxabaa'ib allahuma salli baynu wadnaa la soco had wa baarig calayh nabi maxamed oo ashaaximan baa la keenay kow markaasaa layihi waa sayid alambiyaa wa akram alasfiyaa wa ajalu lwliyaa akram alxabaa'ib ambiyada waxay dhi ninkaani waa kuma ruuxan ilaahay sidan u maamuusee la wado waxay dhadeen qiila huwa aadam ma qaala aadamu bihi uniiluhu acla almaraatib aadanba wuxuu wax ku helay oo ku badbaaday aakhiro nebi maxamed sababkii aabbihii aadanba wuxuu ku badbaadayaa suubanaha qiila huwa nuux qaala nuuxun bihi yanjuu min algaraqi wayahlig wayuhliku man khaalafahu min alahli walaaqaarib nuuxaad sheegaysaanba nabigaa ka sarreeyo nuuxu wuxuu ku badbaaday oo qaraqii kaga badbaaday oo ilaahay doon ku siiyey cadowgiin lagu halaagay bisababi muxamadi wafadli wabarakati ilahay ba ku been abuuran u fiirsa hadda qiila huwa ibraahim ma ibraahim baa waayahay haddaad nuuxna diideen aadamna noqon way haddaba waa ibraahim qaala ibraahiimu bihi taquumu xujatuhu calaa cubaadi alasnaami walkawaakib nabiyulaahi ibraahim wax kala ma hayo wuxuuba ku socdaa oo uu ku dhaqmahaya oo ku samatabaxay baa nebi maxamed sababkii qiila huwa muusa muusa akhuuhu muuse waa maxamed walaalkii walaakin hada xabiibu wa muusa kaliimu mukhaaab ayb qiila huwa ciisa inta waxaa lagu qancinhayaa ma aqaan nasaai yuhuudda yuhuuddu markaa masar ku badnayd iyo carabta ku dhex badnayd baa lagu qancinhayaa waxaa leey muusiya asagu waa walaal nabi maxamed waa xabiibullah kanna waa kalim walaala isgarab socdo wey ibraahim baana ka fadli badan ijmaacan muusa ibraahim dhiilka loo tuuray muusena waa laga xushooday muuse yuhuud baa ka xanaaqaad in la taabto wey oo wax noocaasa ah, oon diin aan lahayn wey ciise miyaabaa lay ninkan la waday ee la lamaamuuse la sharfay axadkan ciisa yubashiru bihi wahuwa min bayni yaday nubuwati kalxaajib ciisuhu nabi maxamed buu u bishaaray oo ka horeeya waana waardiyihii boodhigaarkii maxamed calayhi salaatu wasalaam wax beenoo noocaasa ah, waxyaabaha rabbi loogu dhawaada la sheega habeenkaas waa fara badan yihin ma soo koobi karo waxaan u gudbaynaa waxyaaba barsanjiga ku jira barsanjiga waxaa ka mid ah hawlihiisa isaguna ku jira wa nataqat bixamlihi kulu daabati liqurayshin bifisaaxi اlalsun اlcarabiya wa hada kidbun waftira habeenku calool galay suubanuhu waxaa sheegay bay leeyihiin xayawaan kastoo nooloo dunida joogay dooliga u yar iyo ka u weynba waa sheegeen weliba ma ahe miyay dhawaaqeen sidii xooliba u dhawaaqeen maya carabiga ku hadleen soomaaliya la socdo caawa waxa calool nabigii ilaahay ummadda ugu jeclay adduunko dhanba bifisaaxi alsun alcarabiya oo waliba fasiixa waa kidbi iftira wuxuu leeyahay wajarat alasiratu walasnaamu cala alwujuuhi walafwaah watabaasharat wuxuushu almashaariqi walmaghaarib wadawaabuha albaxriya wabushirat iljinnu biidlaali zamanih jinkii baa bishaaray sheegay inuu nabi soo socdo oo markaa cawl galay waxaa ka daran beenta intaa leeg nabigu markuu dhammaystay uurkiisii xamligiisa hooyadii sidkeeda u dhammaaday oy dhalaysay oo sagaal bilood la gaadhay waxaas yimid waxaa ka umuliyey hee haweenkii u qiimo badnaa dunida waxaa yimid aasiya baa timid oo fircoon gabadhuu qabay ahlu jannada ahayda ee ilahay u bishaarayey suuratutaxriim lagaga hadlay waxaa kalooda maryama bintu cimraan oo ciise hooyadii ah fii niswati min alxadiirati alqudsiya haween jannada ka yimid iyo haweenka barakaysan baa nabiga hooyada ka umuliyey haweenkiiiyo habrihii ka umuliyey nabi maxamed hooyadiina waa la yaqaana haween qurashad bay ahaayeen oo saddex ah umu ayman baa ka tirsan oo addoonhayd baa ku jirtay yacnii been noocaasa baa maanta dhan la wareeji ummadda lagu lugeyn waxyaabaha xilliyaha lala yimaado waxaa ka mid a ah, oo habeenaha dhaca waxaa ka mid oo la yihahdaa wansadaca aliiwaanu bilmadaa'in alkisrawiyati wasaqata arbacatu arbacu cashra min shurufaatihi alculwiya wa kusira mulku kisra lihowli ma asabahu wacaraah وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية وغاضت بحيرة ساوة وفاد وادي سماوة لم يكن بها قبل ماء إلى أباطيل القول وزخرف هذا شغل كلها بين يا تاريخ جرين iyo wax ruux muslima ka xishoodo qalbi iimaan lana oan ku dhicinba habeenka lagu dhacaa waa inaha u yar wey saa darteed culummadii xataa mawlidka samayn jiray waa ka calaaceen wax lagu dhacayba inaas sakhaawi wuxuu leeyahy akharu maa biaydi lwucaad dadka habeenka mawlidka dhiga waxay gacanta ku hayaan ay akhriyaan ama sheegsheegaan kadibun wakhtilaafun wakhtilaaq waa been abuurad iyo wax hadda la sameeyey bal lam yazaaluu yuwalliduuna maa huwa aqbaxu wa asmaju mima laa taxilu riwaayatu sanad kastaba way hormariyaan buri been cusub oo kulul midtii hore ka daran ayagaaba dejinhayaba in la maqlana ma banaanab in la wariyana ma banaan in la dhegeystana ma banaan nin kastoo muslima ah waxaa maqay inuu diido inkaraa waajib ku ah adila badanoo macnaha ku yimid baa jira hawsha aad iyo aad way u fara badan tahay habeenaha waxyaabaha la qaado waxaa ka mid ah qasiidatul burda oo lagu dhowaado oo midda u danee la wadaba ah nimanka culummada ee ka sheekeeyey culmo ku sheega ah ee ka sheekay burdaha khawaas buu leeyidhaha burduhu marka la akhrinhayo kitaabka qur-aanka oo kale wey ninka akhrinaya shardi waxaa inuu weyse qabo waa burdi mawlaya salim baa loo qaba waad garanaysaan ayb shardiga koobaad waa in shuruu ruuxu uu weyse qabo midda labaad waa inaad qiblada qaabisho shardiga saddexaad waa inaad carabigeediiyo sixitaankeeda aad taxdadan la ximin laxniga ka ilaali si fiican oo saxa ogu dhawaaq weedhaya ereyga waxaa kaloo shardi ah an yakuuna alqaari'u caaliman bimacaaniiha waxaa kaloo shardi ah in sida nadmiga a shicirka lagu keeno waxaa kaloo shardi ah ninka akhrinayaay in loo fasaxo ijaazo u haysto usha loo qabtay waxaa kaloo shardi inta aada wado adu midhaha tixda tirinayso in salliga lagu qaado oo mawlaya salim la wado wey inta haddaan lala imanin la aqbali maayo weye burdaha la aqbali maayo maxaa la aqbal waaba gaalnimo fadhiide waa shirki ma kufri baa ilahay aqbalahaya caamadii masaakiintii mawlaya salim baynu wadaynaa marna mawlaya salim baa la qaadaa marna waxaa la qaadaa yaa rabbi bilmustafa waad garanaysaan labadaasaa la wadaa marna tixdan reer koonfureedkii waxay qaadaan muxuu ahayey yaa rabbi bilmustafa reer galbeedka iyo gobollaha dhaxana waxaa loo badan yahay iyo waqooyina mawlaya salim waxay leeyihiin burdaha fawaa'idiisa waxaa ka mid ah beyd kastoo burdaha ka tirsan wuxuu leeyahay baraka khaas ah waa qur-aankii oo kale qur aankii iyo adkaartii nebi maxamed ummadda u baroo kale wey waxa ku jira waxbaan ka sheegi doonaa ninkii beydkan badyay badiyay oo eh, boqol jeer ama toban jeer ku celceliya huwa alxabiibu aladii turja shafaacatuhu likulli hawlin min alahwaali muqtaximi nin kastoo hawshaa qaada dan kasta waa uu lehy waa loo dhamayn bale dan adduunyo iyo mid aakhara waa helhaya ayib waa nabi maxamed waa xabiibka alla jecel yahay ee muslimiintu ay jecel yihiinoo shafaacadiisa iyo ergadiisaa la rajeeya oo laga wacalqabaa dhib kastoo ruuxa muslimka ku dhacana asaga ka badbaadiya ma gaalnima mise waa islaannimo waa yahay ma allah wax badbaadiya mise suubanaha walow kuntu aclamu alghayba lastaktartu min alkhayr qul inii laa amliku linafsii maxaa daba yaalla nafcan walaa dara yaa faatima bintu muxamed saliinii min maali fa inii laa ugnii canki min allahi shaya yaa safiya bint cabdilmualib yaa cabaas bn cabdilmualib yaa fulan yaa fulaan nabigu ruux mumina ahlu tawxiida waa u shafeeca qaadi karaa oon shirkiga gaalnimo ku dhicin laakiin gaal shirki ku dhacay nabigu shuqul kuma laha beri buu ka yahay nabi allow shafaacadaadu aakhara yaa hela fahiya naa'ilatun man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay-a shardi weeye shafaacadaydu waxaa helahaya ruux kastoon shirka ku dhicin oo tawxiid ku dhintay khalad kaloo diinad haba galaba macsiyo kale ha ku dhaco fisqi ah laakiin waa inuusan wuxuu shirki gaadhsiisanayn iyo kufr ninka alkharyuuta loo yaqaano xuleed beydkaasi wejigaa lagu qortaa qardhaasaha lagu dhigtaa waraaqad duduuban inta lagu qoraa boorsada la garhsadaa oy haweenku garabka gashan jireen annagaa garanay soo gaarnay waxa le somalida waxay odhan jireen ciirtadhama ayada yaqaane man kaan lahu xaajatun dunyawiya aw ukhrawiya falyaqra' hada albeyt fii majlisin waaxidin alfan wa waaxida beytkaa kun iyo kow ka akhri kun iyo kow goor ku celi faina allaha subxaanahu wa tacaala yuqabilu ducaa'ahu wa yaqdii xawaa'ijah waana shirki gaalnimo alla ugu dhowow kun iyo kow goor akri kadibna ducada laga aqbali ayb atquluna cala allahi maa laa taclamuun beydka labaadee ka mid ah waxay leeyihin faaqa nabiyiina fii khulqin wa fii khalqin wa fi khuluqi walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karami beytka marka la akrinayo waxaa ka mid ah hawlihiisa khaaska ah ninka ku celceliya oo tiro isdheer ka akhriya dan kasta oo uu leeyahay waa helahayaa nabi maxamed waa u imanhaya nabigoo socdu arkaaya mawlaya salim baa la wadaa baydka saddexaad wakuluhum min rasuuli illaahi multamisun harfa min albaxri aw rashfa min addiyami inaguna mawlaya salim wasalim daa'iman abadan cala alxabiibi ka khayri khalqi kulimi warkaas masaakiinta iyo shacabka iyo haweenka iyo caruurtii iyo wixii meesha yimid oo dhan intaasay ku nafbaxaaya ninkii meeshan waday ee hawsha haya darawalka ahaana shirkiba ummadu ku lugoy oo kolba shir buu na jirsiinhayaa marbuu jahanamana gel waa naga saara waa nagu soo celiya waxa war loo hayay wax loo socdo ma jiraan beydka asagu waxaa ka mid a ninkii wuxuu leeya akhriya culuum alambiya oo dhan buu helhayaa beydka beenta ku jirta waxaa ka a wa kulluhum kullu alambiyaa waalmursaliin saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul iyo boqol labaatan iyo afar kun oo nabi buu leeya dhammaantood nabi ay ka dhuxul qaataan aduu been intaa leeg miyaad aragtay waana khaatam alambiya walmursaliin waa gunaad gara garadambayska ambiyada weeye isagaa u dambeeyey nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh beenta meesha kuu taalle caawo dhan lagu xabeebtay ee xabadku nagu dilaacayna waa maxay ambiyaoo dhan iyo rasuloo dhanba rasuulkay ka dhuxul qaataan bal tabdhe waa yahay wayna u kala badan yihiino nabigu waa bad cilmi ah nin wadaan ka dhaansada iyo nin dhiil ka buuxsa iyo nin muxuu ahay booyad ka dhaansada wey wa kulluhum min rasuulillahi multamisun harfan min albaxri aw rashfan min addiyami sidii nin bad weel wax ka darsaday ama muxuu ahay roob weynoo da'ay oo rogahaya laaga soo biyo keenay dhiilaad ka darsatay maxaad ka qaadi kartaa wax yarbaad ka qaadi inta kale waa cilmiga nebi maxamed bay ku leeyihin salawaatu ullah wasalam inuu nabigu cilmi leeyahay oo ilaahay sharafay oo rabbi maamusay lagama hadlaaye beentan iyo waxaan shuqul kalayn baynu ka hadlaynaa <clears throat> waxaa ka mid a ah, waxyaalaha habeenkaa la qaado dac madacatu nasaara fii nebiyihimu waxkum bima shita madxan fiihi waxtakimi wuxuu leeyahay inaguna mowlaya salm baynu ku maqana waa aniga sheega hadde wuxuu leeyahay nasaaro waxay nabi ciise ku sheegtay inu iska ilaali wax kastoo oo doontana nabiga ku ammaan haddaad tira waxaa tira adduunka dhan buu kala hayaadhe nabi ciise nasaara maxay ku sheegtay inuu ilaah yahay bay sheegeen ama uu wiil ilaah yahay nabi maxamed ha odhanin salawaatullaahi wasalaam waa ilaahna ha odhanin waa rabbina ha dhihin ee waa wiil ilaahayna ha odhan laakiin wax kastaba ku ammaan waa kufri wey waa kufr haddaad tiraahdo muxuu ahaayey nebi maxamed wuxuu adduunku kala hayaa ummadduu badbaadiyaa waynu gaadhi doonnaaye soo gaalnimo ma aha waxaa ma qabto ruux ila nebi maxamed wuxuu ilahay u fasaxay buu ka shaqeeya daaci buu ah rasuulah alla soo diray qur-aanku idin gaadhsiiye waana tagay waa dhintay waa xijaabtay dariiqaada la ku caabudi lahayd eed ugu dhawayn lahayd buu kuu sharxo kuu caddeeyey siduu nabi wuxuu caddayn jiray sidii ugu qiimo badnayd laakiin ilaahnimo iyo awood sarayso iyo allah iska leh subxaanahu wa tacaala waxyar markuu sii socdo wuxuu leeyahay low naasabad qadrahu aayaatuhu caduman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami mowlaya sallin baynu ku maqannahay wuxuu leeyahay mucjizaadka nabiga la siiyey hadday u qalmaan meeqaanka suubanaha nabiga marka la sheegaba ruuxa dhintay baa noolan lahaa haadihi tuhmatun sariixatu lirabbi alcaalamiin bimacnaa mucjizaadka nabiga la siiyey kow waxaa ka ah qur'aanka kariimka ah nebi maxamed qur-aanku ooma qalmo inuu mucjizo u noqdo waa wadaadku wuxuu ku yidhi ninka qaadahaya burdaha wuxuu ku leeyahay kii alifayba ee tiriyey low naasabad qadrahu aayaatuhu caduman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami nin dhintay oo labaatan sano ka hor la xabaalay iyo oday daxlaysto saban corcorkii la xabaalay haddaad intaad dul timaaddo yaa muxamed tiraado iyo yaa rasuul allah odaygaa soo bixila oo noolan lahaa duqi soomaaliya ka farcantay baa soo boodi lahaa licadamati muxuu ahay barakati ismi nebi sal slam laakiin wuxuusan magaca nebi maxamed uusan amwaadda u noolayne waxaa dhibku wuxuu ka yimid mucjizada iyo aayaadka la siiyey nabiga ayaan u qalmin oon munaasab ahayn ma ruux muslima waxaa ku hadli karaa beenta intaa gaadha ilaahay magaciisa marka la xuso duqaydu may noolaadaan ismullahi alacdam maxa ka weyn qur-aan kastoo kalaam ilaahay ma aha asmada ilaahay sagaashan iyo sagaalka haddaad ku dul akhrido nin hadda qallafay miyuu noolaanhayaa mid labaatan sano kordhin iska daayay caawa mid go-ay oon galabta xabaalayno bal la dul fadhiiso tisciina wa tisciina isman ilah la dul wakaasaa soo kac waa yahay wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun ilaahay xugun buu riday xukunkaa ka noqod ma laha marka waxay ilaahay baa la fananaya oo laleeyahay leeyahay waxaan u cunamin waxa nabiga la siiyey haddaan odhan lahay wax kale oga jeedaan ayagaa fasiree baajuuri oo sharxay burdaha wuxuu leeyahay xaashiye saaray yacni low naasabat aayaatuhu qadrahum fi cidami lakaana min jumlati aayaatihi an yuxya smuhu daarisa ramami xiina yudcaa bihi falam tunaasib aayaatuhu qadrah fi lcidami wa huwa almaطluub lianna alwaaqica ana qadrahu acdama min aayaatihi xataa min alqur'aani alkariim nebi maxamed baa ka qiimo badan qur-aanka aad akhrinaysaan halkaasay marayaan oo alqur'aankan aad ku tukataan nabigaa ka fadli badan yani nimanka niman wereersan oo tegay wey ummadda laakiin inay dubsadaan baa nooga sii daran alimaam ibnu jariir abari muxuu ka leeyahay ninka yidhahda nabi maxamed mucjizaadka la siiyey ooma qalmaan yidhaahda ama qur'aankan aynu akhrinaynay nabigaa ka fadli badan yidhaahda ama kan aad akhridaan kii ilaahay soo dejiyey mie nabiga cabira yidhaahda wuxuu leeyahay man iddacaa ana xarfan min alqur'aani fi lardi aw asamaa ana qur'aanan fi lardi aw asamaa'i siwa alqur'aan aladii natluhu bialsinatina aw naktubuhu fi masaaxifina aw اctaqada dalika bqalbihi aw admarahu fi nafsihi aw qaalahu bilisanih fahuwa kaafirun xalaalu اdami wabariiءu min allahi wallahu bariiءu minh atabsir fi macaalim اddiin hawsha waa sidaas alimaam maxamed shukri alusi baa la yaaba wuxuu leeya wakayfa yaxilu limuslimin an yaquul ina alqur'aana laa yunaasibu qadra الnabiy bal huwa munxaط can qadrihi ثuma ina ism allahi alacdam wasaa'iru asmaa'ihi wasaa'ira asmaa'ihi اlxusna ida dakaraha الdaakiru laha tuxyi daaris aramam gaayat lamaani wuu la yaaban yahay mar labaad wuxuu odhanhayaa inaguna mowlaya sallim baynu ku maqannahay wa kullu aayin aata rusulu lkiraamu biha fainama اtasalat min nuurihi bihimu fainahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yuhirna anwaaraha fi nnaasi fi اظulami wuxuu leeyahay ambiyadoo dhanba wix mucjizada la siiyo o dhanba min abina aadam ilaa ciisa calayhi salaatu wasalaam wixii mucjizada la siiyo o dhanba nebi maxamed baa laga keenay been intaa leeg adu waxaad aragtay waa been hiro weyn le oo geesala weeye nasal allah salaama yacni kullu aayin aata ruslu lkiraama biha fainama itasalat min nuurihi bihimu fainahu shamsu fadlin hum kawaakibuha nabigu waa qorax iyo dayax soo baxay ambiyadoo dhanna waa xidigo buur xidigo weeye yuhirna anwaarahaa linnaasi fi dulami dayixu markuu dhaco ama qoraxu dhacdo ayay xidiguhu soo baxaan soo ma aha ambiyadii hore waxay ku socdeen ama diin ka dhigan hayeen ama ay ku ibsan hayeen waa nuuray nabiga ka dhuxulqaato inay ka dabqaateen beena noocaasa ah oon sal oo ilaah lagaga fogaaday wacalaykum assalam waxatullah barakaatu baa meesha yaalla beydka noocaasee beenta badan yaa waxaa leeyahy ninka akhriyaayey danihiisaa loo gudaa danihiisa ayuu helaa oo ilaahay baa subxaana wa tacaala barakeeya laatiiba yacdulu turban dama acdumahu tuuba limuntashiqin wa multathimi wuxuu leeyahay turaabta nabiga uu ku xabaalan yahay wax ka idgoon adduunka ma jiro waxaa liibaanay oo janno gelahaya ninkii meesha dhunkada ama tuurta ciiddaa sanka marsada oo ku sandaarsada ama leefo afka saara oo kaasa haweenkeenni iyo duqadeyna markay xajiyeen waagi hore carra madiina ay ka soo qaateen bay soomaaliya geeri jireen waad garanaysaan caro dhanoo bac lagu wato iyo mid boorso lagu wado iyo maxay ahayd caradii madiina weye shirkiyaada waxaas sal ma laha cibaadayso xaji nabiga soo salaan ziyaaro qabrigiisa masjidka ku tuko ilaahay u dhow iska imow laakiin cara la wadan hayaa iyo sankaa la saaray iyo waxaa janno galay ninku dhunkaday iyo waa sheeke barley wey wax diina ma aha <clears throat> bal ali cumar khaaab khataab khilaafatihi isagoo soo xajiyey buu dhaxda meel markay marahayaan uu salaad suxa tujiyey ummaddii yuu arka niman sii socda oo kacay oo kooxa wuxuu nimankan xaggee u socdaan buudhi waxaa leeyay meeluu nabigu ku tukaday salawaatullahi wasalaamu caleyh hadda ka hor uu maray isagoo safar oo ku tukaday bay rabaan inay ku tukadaan maaha carray ka qaadan hayaan maaha way fadhiisan hayaan ee way ku tukan hayaan iqtidaa'an iyo tabarukan biaathaari nabi sal slam cumar wuxuu dhaha loo yeedhay kulligood wuu u yeedhay wuu waaniyey wuxuu hi hawshaa joojiya ma bannaana waana xaaraan ninka asagoo socda aadda alla ay salaad ku qabato oo ku soo hagaaga ama asagoon u qastin ku harfurta oo dagaaya waan ogon lahay buui laakiin ad u qasadaan oo dabagashan iska ilaaliya waa waxay yahuud iyo nasara ku halaagsameen tatabuca iyo dabagalka aathaarta ambiyada ee dholalkaiyo makaaniga ah wax lagu baaba'a wey salafku waxaas maysan ogolay nina wuxuu ku hala dhunkado cabaar markuu soo wuxuu leeyahay aqsamtu biاlqamari اlmunshiqi ana lahu min qalbihi nisbatun mabruuraة اlqasami mowlaya salim bay ad wadaan wuxuu ku dhaartay qamarka aqsamtu biاlqamari munshii lahu dayixii nabi maxamed u dilaacay iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar xadiikii fi صaxiixayn min xadis cabdillah mascuud iyo khayrkii buu tilmaamahaya dayaxaan ku dhaartay buu ihi alqasmu bigayr اllaahi shirkun wey man xalafa bigayr اllaahi faqad ashraka nin shirki ku dhaaranhayo oo shirki la taagan baan caawan inagu sacabayn oon u durbaan garaaci oo lagu daali oo lagu xabayban waxaan xusuustaa si caawadhan loo dhawaaqo zinjibiil baa lasoo cabi jiray shaha sinjibiil leh oo aan caleen lagu darin oo biyo la kargariyey ah, iyo cusbo soo cudku uusoo caawadhan ku xidhmi laba kilomitr lagaaga dhegeysa shan kilomitr loo laaqiyo caawo dhan baa la laaqinhaya la dhawaaqi la baaba'aya shirki baa lagu baaba'ay iyo khasaare adduun iyo mid aqraba nasal allah salaam allahuma hadlo ummadda waxa ka badbaadiyey culimadu waxay ku ijmaaceen kullu man xalafa bigayr illaahi faqad ashraka sawaun kaana shirku akbar idaa saaxabahu tacdiim watabjiil aw shirkan asqara in lam yusaaxib dalika idan halkaasay maraysaa waxaa ka daran wuxuu leeyahay maa saamani dahru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaaran minhu lam yudami maa saamani dahru dayman wastajartu bihi wax dhibaato ah intaan noolaa weligay guma imanin ila zamanku marba marna masaa'ib baa kugu imanaya maqaadir rabbi marna ilaahay baa kuu gargaari marna la adduun baad heli marna nicmooyin baad helaysaa ruux waa mumtaxan ruuxa muslimka ah iyo aadamahoo dhanba dhib kastoo adduunka igu yimaada ma jira buu i weligay hadduu igu yimaado nabigaan magan galaaba cuskadaa markaasaa lii gargaaraa ma allaa la cuskanhaya wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu ayb qul ara'aytum maa tadcuuna min in araadani allaahu bidurin haluna kaashifaatu duri aw araadanii biraxma haluna mumsikaatu raxmati qul xasbiya allah idan hawsha ma allah wada oo ummadda ku filan mise nebi maxamed baa hawsha qabta salawaat ullah wasalaamu caleyh nebi maxamed dagaal intuu uxud tegey baa saxaabadiisii caalsanaa laga qaatoo la baabi'iyey asagii dhaawaca loo geystay dhooshiisii la riday madaxiisii la dakray bini aadam weye guusha iyo nasriga ilaahay baa gacanta ku haya awoodda allah iska leh nabi maxamed waxaa la faray inuu halgamo jihaado fattaquu llaha ma statactum faqaatil fii sabiili laa tukallafu ilaa nafsak waxarid ilmuminiin laakiin ilaahay baa adduunkan maamula dhibka allah qaada asagaa fayda asagaa keena talada allah iskale laakiin nabigaa wax fayda khatar wey sharbanaa sharbanaaye sharaf low nabigiiyow shar ammaanta xijaabay bay yidhahdeen qolyo muxuu ahaaye reer soomaali galbeeda shirkigu waa ku badan yaha qolyahaas ayib aad ba ugu badan yahay anuu de koonfur wax badan kama aqaani aad ba ugu badan yahay nabi maxamed baa shar xijaabaya mise alla xijaaba ilahay baa xijaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kulu maa waqactu fii shiddatin wastajartu birasuul niltu minhu khala'san wawajadtu minhu manaasan min kuli daalim wاtafaqa اculama siduu soo guuriyey shekhu islaam fii majmuuc اfataawa mujaladka saddexaad safxada kusoo guuriyey waxay ku ijmaacaan nin kasta oo aadama magan gala wuxuusan awoodi karina ka magan gala bacda maa maata aw kaana haa'iban inuu kaafir bilahi اcadiim bitifaq muslimiin waa murtad haddaad tiraada nabigow ii gargaar awliya alla adeeg awliyana soo garan maysaan xataa kuwiinna fanaaniinta ee mxuu ahay heesa ee dadka lugooye ee dhiga awliya alla adeeg bay kuleeyihiin waaba waxaan maray qolyo geel shubahaya nintga taqriban inaad baan filaya ama naytugi ceel galla oo biyo yar bay geel ka shubahayaan markaasa waxay leeyiin awliya alliya allow ambiyaashow awliya alla ilbiyalakeen saddex ciidan baa la isku daray ilaahay iyo awliyadii iyo ambiyadii alliya allow ambiyaashow awliya allaay ilbiyalakeen israaca oo ilbiyaa laydinka rabaa geeli waa ooman yahay dadkan meeshay maraya waxaad fahmi kartaan ma waxaasoon dadka aan loo sharxaynin oon loo caddaynayn baa maanto dhan la qaada ummadda lagu lugeynaya beydkan ka waran shirkiga ah maa saamani dahru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaara minhu lam yudami beydka kufriga ee ninka ku dhawaaqa asagoo macnihiisa garan uu ku gaaloobay murtad biitifaaqi lmuslimiin yaa wuxuu leeya waxaa ka mid a barakaadkiisa fadliga beydkan waxaa ka mid a bal inaad fahantaan muhim jiddan waxaa ka mid ah أنه إذا كتبه من يريد السفر فترك المصراع الأول في داره مع أهله وأخذ المصراع الثاني معه فسافر فهو يصل إلى أهله بإذن الله صالما من الآفات بيتك كلاجو ما, ما سامن الدهر ضيما واستجرت به قيبتاس حاسك يريرك كتكبول وانت وراك قرت حرسان قولك دك انت الضنب إلا ونلت جوارا منه لم يضمن أضوك جابك قشو safar kastood gasho diyaarad kastood raacdo bad kastood quusto adoo nabad qabaad imanaysaa buuri waxaa ku badbaadiyey beydka ku badbaadiy waa shirki gaalnimo iyo riddo iyo kufri iyo khuruuj min almilla ayaa lagu badbaadaya la soco soomaalina ku xabeebatay waxaa ka mid a ah abyaabta meesha ku jirta wuxuu daba dhigahayaa wala stalamtu hina daarayni min yadihi ila stalamtu nadaa min khayri mustalami weligii haddaan adduunya aakhara xooga bahdaba iyo naalle iyo hanti iyo tabiino iyo taakulo iyo tanaadnimo aan ka doono nabigaan ka helaabu ama adduunya ha noqoto ama aakhara ha noqoto biil haddii la waay asagaa la weydiin walwaltirow waaga bariisiyo walixi la waayaa lagu weydina mid lana anaa garanhaya oo isna reer koonfureed ah ayib nabi maxamed buu ku jidaa walwaltiro waa nabi maxamed waaga bariisiyo waa asaga maxaa haddii la waayo adduunkaba dhalan maayo zayn alwujuud iyo shamsulcaalam weeye wala xilla waayaa lagu weydina haddii loo leexiyo ilaahayba u jeedana waa suuragal laakiin asagu nabigu la jeeda wuxuu leeyahay wax kastoon u baahdo waxaa weeyaan oo khayr walastalmtu hina daarayn weligay maanan raadin mana dalbinbu wala iltamastu cafwan ma dalbin buu adduunya hodankeed iyo aakhara hodankeed haddaan u baahda nabi maxamed gacantiisa ku jirtaa wax kastaba badbaado aakharo iyo mid adduun iyo tanaad iyo adduuny iyo xoolo naf iyo moodba waxaa laga helaa weeye nabiga gacantiisa nabigu waxbu bixin karaa mise ilahay baa wax bixiya nabigu inoo soo mariyaa wixii wanaag iyo khayr ah ee uu ummadda loo sheegayo waxaa ka sii daran waman takun birasuuli illaahi nusratuhu in talqihi اlusdu fii aajaamiha tajimu wuxuu leeyahay iska badaaba markuu libax kugu soo baxo ama bahal yaa rasuulla dhe waad kala tegahayaan leex waaba cararhayaaba ma yaa allah baa la rabaa mise yaa rasulla la rabaa yaa rab miyaa la doonahayaa mise yaa rasuul allah yaa muxamed dhib markuu ku qabsado ma ilaahay baa loo cararaa ayib mise waxaa loo cararaa rasuulka iyo ambiyada iyo awliyada iyo mursaliinta khalad wey kufaaru quraysh waxay garanaysay bay kuwan ku khaldameen mushrikiinta soomaaliyeed iyo suufiyada soomaaliyeed waxay carabi taqaana quraysh abujahal iyo abulahab iyo cabdulmualib iyo abu aalib waxay garanayeen bay nimankan ku khaldameen kuwaasaa diin dhaaba masaa'ilka qaarkood marka dhanka fiiriso kufaaru quraysh markay berisamaadka joogaan iyo barwaaqada bay ilahay u sharig yeeli jireen markay xilli bayaxow iyo xilli muxuu ah tanaad iyo barwaaqa joogaan bay been sheegi jireen ilaahayna shirki dad la wadaajin jireen laakiin markay ishu ku dhiigto oy xaaladdu cakiranto oy baddu caarido oy naftu qabato ilaahay keligii bay beri jireen fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin وإda masكm الdر في البحر ضل mن تdcuuna إلا إyah وإida غashyahm mwj kالظulل dacw الlaha mkhliصiina lah الdiin laakiin kuwan maanta jooga markay barwaaqo joogaan bay roon yihiinba mushriga soomaaliyeed markuu berisamaad joogo oy xaaladdu kala degan tahay oy carruurtu biil haystaan islaantu dhaqan tahay asnagu caafimaad qabo dhibna jirin culaysna saarayn buuba ilaahay xoogow caabudaa maalinkay xaaladdu ku cuslaato awliya allah weye cabdiqaadirow markuu cidda cashi qaato caafimaadku yaraado cirka roob laga waayo asagaan cuskanaaya cabdiqaadir u yeedha reer galbeedku saas yidhahdaan ciddii baa cashi qaatay ciddii bushii baa la tegey yani xanuun baa galay cirkii baa roob laga waayey caafimaadkii baa yaraa yaa la cuskanaya allah mise cabdiqaadir asagaan cuskanaaye cabdiqaadir u yeedha adaa libaaxun lagu laqaynay wixiinan laqyaa jilaani sida dabaysha adaa u duulay wixiina daara dafyaa jilaani oo lagugu dirhayaa jilaani marka waa muxuu ahay rabbigii adduunka maamulahay dad garanaya inay fadhiyaan baa laga yaaba waa isku dhaqan soomaali waa isii kala daranta mid reewaama ah baa habeen oo suufi a ah laga seexday jeesu martiye baa ka seexday waagii markuu beriyuu ka kalahaya buu habaar reerki yuu ku dirahaya ilahay kuma diraya jacdoadil ku dirhayaa nuuraaniyow joogso jilaaniyow joogso jeeskan xalaan ku qadnee joogso haraati jugsii buuri yani waxaani wax jira ma ah ilaahay subxaanahu wa tacala xadhgiisi baa laga furtay shirki baa lagu dhacay rabbi baa loo shariig yeelay awliyo ahluqaabuur baa wax la mooday hawsha hawl nocaasa ah wey wadaadaheennu ayagaa ummaddan la lagooyoo baabi'iyey runta looma sheegin waxaa ka jira mawliid iyo muxuu ahaayey abaysitada iyo ahluqaabuur waxaas weye habeen dhan baa nagoo carruur xusnaa abay sita abay nabi nuurkeeda mutaa batulanaba habeen dhan kusoo jeednay maxaa intaa laga faa'iidaaya maxaa ku jira nuurkeeda mukhtaar batulanaba xaggay ku taallaa ayaddee sheeg taxdiidkee sheegay annagoo carruuran lagu lugay habeen dhan u garaacayna durbaan baan ku dhammaanay intaas waxaan aayad qur'aan kuu sheegi maayo xadiid kuu sheegi maayo waana alla kala kulmi wacdi ma jiro waa lugooyadaas wey shirkiyaadkaas ayaa kamida waxaa kamida waxyaabaha meesha ku jire kale wuxuu leeyay in aati danban famaa cahdii bimuntaqidin min annabi walaa xablii bimunsarimi faina lii minhu dimmatan bitasmiyati muxamadan wa huwa awfu lkhalqi bidamami in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wa ilaa faqul ya zallat alqadami haadihi shirkiyaad walkufriyaad baa ilahay loogu dhowaanhayaa mawlaya salim wasalim daa'iman abadan cala alxabiibika khayri khalqi caamadii waa oyeysaa mid baa ilmayn midbaa suuxi shaydaan baa saaran ul iyo madheer bay u baahan yihiin iyo in ciidan laga adeejiyo ee ma aha ayib waxaa yeele qolyo heesta ku oyaa jira qolyo markay geela shubhayaan marqaamaho suuxaa jira indhahanu u sarray kuwan hadda heesaha garaacee miisaga bar baa suuxa u dhaca dad noocaasaa jira wax kastoo isku dhacaba dad baa ku ooya kabanka iyo sacabka isku dhacay dad baa ku marqaamaya nima meel bay kaga tagtaa maradu marka ha u qaadani inay wax wanaag tahay asmaa bint abibakar baa loo sheegay waxaa la yidhi eh, gabadha qiimaha badnayd taabici baa weydiiye saxaabada nebi maxamed qur-aanka markay akhrinhayaan ama lagu dul akhrinhayo maxay samayn jireen waxay tiri way khuduuci jireen wayna ilmayn jireen wayna foorarsan jireen wuxuu yidhi waxaa meeshan jooga niman taabiciinuhu qur-aanka marka lagu dul akhriyo ama ay akhriyaan suuxoo dhaca acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bay tiri lanno shaydaan baa sare kuwaan wey ruuxa muminka ee iimaanka dhabta leh wacdiga iyo aayaduu dhuuxaya kadibna wuu danqanaya wuu ilmayn waana isbedelaya laakiin suxin iyo rafasho iyo abadan waxa waa howlo shaydaan qolyihii saarka ciyaari jira weeye ama guurowga iyo sharibka loo tumi jiray walasaqada iyo kuwii dhaantada ku suuxi jira wey wax kale ma ah booranay wada qabaan kulligood aysan ogeyn in la marka quraamay u baahan yahin baqara la sar wada garacay doonayaan wax kale ma rabaan marka wuxuu i in aati dmb hadaan dembi ku dhaco ninka eh, burdaha tiriba ah, hadlahaya dembi kasta haddaan galo famaa cahdii bimuntaidin ba anu naaid kuma dha maba gaalooba anugu siduba dembi kastoon galo gaaloobi mahay maxaa jira nabi maxamed baan isku magac nahay buui sami baan nahay muxamed albusayri baa la yidhaahdaa asaguna maxamed bn cabdilaahi woy marka nin kastooy nabigu isku magac yihiinba dembi kastoo u gala waxbaa gaari maayo in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadihi fadlan wailaa faqul yaa zallata alqadami dembi kastoon gal aakharnabad gacanta usan qabani waa i dhammaatay buuri laakiin asaan ku badbaadahaya waxaasoo dhan baa ummadda lagu logaynhayaa alrajulu yactamidu calaa hayr illaahi ictimaadan kaamilan faqad kafara bi haada laakiin wixii u dembeeyey iyo wuxuu ku dhintay war ooma hayno aima dacwa najdiya saaxibu lburda kufr inuu ku dhacay shiki kama qabaan laakin waxay leeyihiin khaatimadiisi war ooma hayno maada maata calayh ruuxuu dembiba ku dhici kara waa gaaloobi kara laakiin fii aakhir almataaf waxaa laga yaabaa inuu khaatimo wixii ka toobad keeno laakin wuxuu asagu ka hadlay xilligu waxaan lahaa inuu gaaloobay laa shaka fii dalik wuxuu leeyahay oo kale walan yadiqa rasuul اllaahi jaahuka bi ida alkariimu tajalla bismi muntaqimi markuu ilaahay maalinka qiyaama aar goosanayo laga aargooso innaa min almujrimiina muntaqimuun markay maalin maalinkaa socoto nabi allow sharaftaadae wejigaadaan ku daaqay anugu garoy garabkay ku daqma maqashay garabkaadaan ku daaqaya magacaada wax taaban kara ma jiro walaa ilaahay baan saa iisoo fiirin karin yani waa waxa marka idinku markaa loo qaadaya mowlaya sallim xaashaahu an yuxrima araaji makaarimahu aw yarjica aljaaru minhu hayra muxtarimi buu leeyahay hayra waxaa nabigu ka hufan yahay oo nabiga uusan ceebka saliinkayo oo nabiga aan qabanin buu ihi nin kastoo asaga magan gala inuu halaagsamo ninkii nabiga magan galay waa badbaadahaya qul lan yujiirani min allahi axad ayb ma ilaahay wax badbaadiya waidaa sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah acuudu billahi min ashayطaan الrajiim fastacid billaah yaa la magan galaa ilaahay subxaanah wa tacaala wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh asagu wuxuu ku leeyahay nebi maxamed maba qabataba uunka iyo aadamaha ciddii magan gasha in la cadaabo marka kii sinaystay kii beenta sheegay kii ridoobay kii shirki ku dhacay nabigaas ka mangala jannu gelahaya hadda warkiisa waxaa shirkiga gaalnimada ah baa caawo dhan la wareejinhaya waxaa ka daran wakhti waa idinku dheereeyey yaa akrama alkhalqi maa limal aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadii alcamami walan yadiqa rasuulu llaahi jaahuka biida alkariimu tajallaa bismi muntaqimi faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilmu lowxi walqalami intaasaa isdaba taalla saddex baydo isku dhoweeye oo isdaba yaal isku dhow wuxuu leeya ya akram alkhalq uunka nabigu u khayr badnaayow maa li man aluudu bihi cid kale oon tala saarto oo max aan halleeyo oon cuskado ma jiro oon adiga ka ahayn balaayo weyn markay timaado oo balaayo soo dhacdo adduunku soo dumo nabi maxamed baan cuskanaya meel aan kaga dhega nabiga muxuu ahaa sayntiisana waaye mahay oon ku badbaado maxaa jira adduun iyo aakhir nagaa bixiya buur adduun iyo aakhir nabigaa bixiya fa ina min juudika dunya wa wadarataha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami ilaahay loox maxfuudkiisa iyo qalamka waxay qoraanba waa og yahay nabigu waa la socdaa caalimu lhayb weeye quluub alcaarifiin idan ninkan iltaja alliyaadu wاlciyaadu wاlisticaadatu wاlistikaaa waa xuquuq lirabbi اlcaalamiin fafiruu ilى اllah inii lakum nadiiru mubiin laa malja walaa manja minka ila ilayk dikriga aad ku seexataan habeenkii weeye eed akridaan qul inii lan yujiiranii min allahi axad walan ajida min duunihi multaxada yani caqaa'idkeenni iyo diinkeen o dhan wax khilaafsan waxaani isku diin manihin dadka noocaasa ee waxaa difaacahaya ee ummadda ku lugoynaya isku baab timahenu isku dhinac uma xirmaan abtir baynu wadaagnaa ama gobol baynu wadaagnaa iyo af iyo lisaan mooyeen isku diin mani casar baynu kala tagnay waaberi baynu kala dhaqaqnay laakiin balaaya isku kaayahayse wax la garan waay iyo qabiil iyo qoys iyo faara qabiil hawshaasi aad ha layskaga ilaaliyo ha laga fogaado wuxuu leeyahay alimaam shawkaani beytku la yaabay yaa akrama alkhalqi maali mallu bihi fandur kayfa nafa kula malaadin maa cadaa cabd allahi warasuulih wagafla can dikri rabbihi warabbi rasuuli illaah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buui uu la yaabay waxaas alimaam shawkani eeg buuri siduu u anfiyey u diiday meel kastoo loo muciinsado muciinulmuslimiina muxidiini jilaanow magantaa naga yeelayn waa la yidhahdaa jilaani asagu naftaba laga qaaday si loo saraa waaba la dilay wadaadkaas يا faatima بنت muxamed anqidii nafsaki min annaar fa innii laa ugni canki min allaahi shaya hamziyada wuxuu ku leeyahay mid kaloo rabbi salli loo qadaa jirta rabbi salli cala xabiibi maxamed wa cala alaali minhum alkuramaau yani kayfa tarqa bay ka bilaabataa gooni baa idna loo qaada wuxuu ku leeyahay haadihi cilatii wa anta tabiibii laysa yakhfa calayka fi lqalbi daa'u dhibkayga anugu waan sheegtay wa anta abib adna daawayihii baa tahay laysa yakhfa calayka fi lqalbi daa'u dadka quluubtooda waxa ku jira kaama qarso nabi allow ina allaha caliimun bidaati suduur wa muxamadun rasuul illaahi caliimun bidaati suduur cinda albusayri haadihi cilatii wa anta abiib qarnigii lixaadnin dhintay weeye nabiguna lix boqoloo sano ka hor dhintay salawaatullah wasalaamu calayh wuxuu leeyahay dhibkayga waaka waa sheegta waan bandhigaya loo bandhigahayaa ma allah loo bandhiga dhibkaada mise rasul baa loo sheegtaa salawaatullah wasalaamu calayh dhibkayga adaan kuu sheegtay buur maxaa jira oo maxaa yeelay qalbigayga wixii dhaawaca ama kufri ama xiqdi ama nifaaqa ama uurkutaalle uruga igu qarsoon waad og tahay buur haadihi cilatii wa anta tabiibi laysa yakfa calayka fi lqalbi da'w ninka waxaa ku hadlay baa inagu daba taaganoo marka caawo dhan lagu rafaadahaya mowlay salem la wadaa waxaanu leenahay aanu gebagabayno wati waa ugu dheeraaday munkaraadka mawlidku waa laba qaybood kulliga waa munkar min bidaayati ilaa nihaayati munkar wey labuu ka kooban koobanya macaasi ikhtilaad rag iyo dumar isdhex booda gabdha yar yara iyo dhallinyara laisku jarjarahaya caawo dhan baa meesha la buuqahayaa dariskii baan ka seexanaynin xaaraam iyo xoolo xoog lagu soo qaaday iyo kuwo xushood lagu keenay baa caw dhan la barfuuqahaya darisku ka seexan maayo salaadihii oo dhan baa dhaafic fajar loo soo kici maayo dariskiina waa la dhibhayaa waa macsida ogu yara ku jirta wey siddeetan iyo lixdii meelaha taqriiban toddobadii meelahaas baan u tagnay wadaad xilli leeyato xugum loo yaqaano shacbaan shan iyo tobankeeda gabdha yaryar iyo wiil yar isku gooye oo dhex fadhiya oo seef weynaysta oo dhawaaqahay ani wadaad kala aadnay markaasaan ku nihi waxa ma bannaanee haddaadan daynaynin bal gabdhahana goonida u soc nimankana dhankaa fadhiisi aduna dhex fadhiiso waayahay meelaha kharabbi idin geeyaba wuxuu way bannaan tahay in axibada iyo ahlulaahiga laisku jarjaro way banaan tahay oo mushaka laga dhigo oo maxaa jira ina allaha calaa kulli shayin qadiir bu aayaddaasaa u daliil ah ilaahay baa karsiiyey inaan ahlu khayrka iyo akhwaanka jecel aan isku sii dayno ana meesha aan ku marqaabo markaasu seefti la baxay waan iskaga carray meesha hadde maxaan samaynaa seef weyn buu haysta oo qaash intay leegtaad la yaabayso oo halkaa ku dhacaysa annagu hadde khayrdoonba markaan wuxuu u sheegna uu qaadan waaye u dagaalama waan iskaga tagno waa dhoweyd buu dhintay baan maqlahay caamalahu allah bima qaybta ka soo hadhay ee macaasidaasi ka soo hadhay waa kufriyaad iyo gaalnimo iyo diin kabax iyo ilaahay khayrkii bari waxaas weeye waxyaabaha ay qaadaan o dhan baa noocaa iska ah rasuul allahi maa lii min mujiiri rasuul allahi maa lii min nasiiri rasuul allahi maa lii min nasiri siwaaka yujiiru min kurabin shidaadi salaatulahi maa naaxa almunaadi baa loo qaadaa aroortii baa la qaadaa ama casaradii xaadiya la yihahdaa ayb rasuulka ilaahay oo malihi wax ii gargaara oo wax ii kaalmeeya malihi oo wax ii taageera malihi oo cidan magangala ma jirto oon adiga ka ahay gargaar iyo magangal iyo badbaadin iyo hilo iyo hoob inta rasuulka laga sughaya ilaahay laga sugi maayo wamaa lakum min allaahi min waliyin walaa nasiir idan nimanka noocaasa waxaa weeye ninka kari kara waa inuu baabi'iyo la dagaalamo dad muslimiin ahlu khayr ah oo meel fadhiya baa cumar loo keeno looga sheekeey waxaa layihi meeshan waxaa fadhiya niman baa tukada way salaadaan markay soomaaliya tukadaan bay isu yimaadaan muslimiinta u duceeyaan aamiin bay dhahan wayan kala tagaan cumar wuxuu ihi igu yeedha qol buu fadhiistay ulana ii keenay walla waaweyn baa loo keena fara badan nin igu soo geliyay buu midkaas kor u qaado ku dhaco yuu markuu jilco buu sii daayaa waxay dhaheen yaa amiira almuminiin maxaad nagu gelaysaa annagu waan kulannaa kadib waan wardinaa ma dhawaaqno ma buuqno cidnama waswaasino markaan wardiga dhammayno baan aamiin dhanha isu ducaynaa fanadcuu lilmuslimiina waliamiiri اlmuminiin muslimiintana waan u ducaynaa amiirkana waan u ducaynaa muminiinta amiirkooda marka wuxuu taa laftirkeedaa idinku haysa haadihi bidca ijtimaaciya inaad kulantaan oo qaabkaa u ducaysatan yaa idiin fasaxay am min rasuuliillaah am min asaxaabati alkiraam ma nabigaa sameeyey mise saxaabaa samaysay bidco wey ushuu ka badiyey wuxuu diidan yahay inay ummad khaasa meel iskugu timaado sheekh hebelow adaa waayay inoo duce adaa ashraafi inoo ducee yaa curad ah kee inoo duce aamiin lakala tiibuu diidan yahay oo uu ku laayay oo ku garaacay dhiigooda ku banaystay cirdigoodii niman alla u shariig yeeli maxaad moodaa warkood oo ilaahay muxuu ahay intay ka xadhig furteen awliye iyo ahluqaabal ku dhammaaday alimaam shaafici baa la weydiy xatr yaa keenaa layidhi xatro yaa keena ataqbiir axdatatu zanaadiqa zanaadiqo iyo munaafiqiin iyo niman diinta minjo xaabinaya ayaa keenay sidaan qur-aanka ilaahay loo xurmaynin ama aan loogu yaacin baa xadrada loogu yaacaa oo nasrada loogu yaacaa oo abbaasitadee loo tagaa oo loo tagaa mawliidka qur-aan akhriya lagu kari maayo ilaahay barya lagu kari maayo cibaadaysa lagu kari maayo laakiin waxa inuu shaydaan wato oy zanaadiqo keenaan waa iska caddahay alimaam shaafici markuu sidaa leeyahay muxuu haystaa oo ku dheggan yahay gabay tix yar oo nabi ammaan ah oo zuhdiyaad u jeeda oo waana abay intay qaadaan bay durbaanyaga garaacin jireen waxaa ka mid ah yaa shaykhu aqli can idunuub qabla tafaruqi wazalal wacmal linafsika saalixan maadaama yanfacuka alcamal ama ashabaabu faqad madaa washaybu ra'sika qad nazal intaasay qaadahayaan waa waano wey laakiin shaafici wuxuu ihi zanaadiqo iyo munaafiqiin baa keenay waxayna uga dan leeyihin inay diinta ummadda ku garamariyaan oy qur-aanka ka mashquuliyaan waa maxay ninka waayeelka ohow dunuubta ka har weeye yaa shaykhu aqlic can idunuubi qabla tafaruqi wazay intaan la kala tegin ee nafta aan lagaa qaadin ama aadan catatabin haddaba waxan ilahay u toobadkeen qabla almowt wacmal linafsika saalixan naftaada shay wanaagsanoo camal saalix oo la imow oo ka shaqaysii maadaama yanfacuka alcamal camalku intuu ku anfacayo oon qoraxdu aysa galbeed ka soo baxeen naftu aysa halkaa ku imanin maxaa yeelay ama shabaaba faqad mada waayel inuu xushada lagu yaqaanaa inuu sarigtaa lagu yaqaanaa gabal sii dhaxaya wey waa ceraystay dhallinyarnimadkaadi waa tegey oo cimrigaada horu u bataye wa shaybu rasika qad nazl madaxuna waa ku ceraystay ilah toobadkeen w waa waano maxaa ka qiim badan laakiin intay isku yimaadaan oy ul dhuban qaataan nasra la garaacahaya shaafici uhi haadihi zandaqatun weeye maxaa yeelay shicirka iyo gabayaha noocaasa iyo ashcaartaasi anaashida noocaasa ummaddu waxay kaga mashquuli axaadiisi iyo qur'aanka iyo adkaarta ilahi subxana wa tacaala waxaa la weydiiyey hawshaas ka waran baa alimaam abubakr atarduushi wuxuu ihi qolyaha sidaa sameeya waa madhabun ina madhab asuufiyati bataalatun wa jahaalatun wa dalaala fama alislaamu ila kitaab اllahi wa sunatu rasuulih waama alraqsu wاltawaajud faأwalu man axdadahu الsaamiriy fainahum lama cabaduu اlcijla saaruu yarqusuun xawlah wayatawaajaduun fahada diin اlkufaari wacubaad اlcijl waama alqadiim faأwalu man axdadahu الzanaadiqatu yashغaluuna bihi اlmuslimiina can kitaab اllah wainama kana majlis الnabiyi maca asxaabihi kaanama calى ru'uusihim الطayru min alwaqaari wayanbagii lisulطaani wanuwaabihi wuu sii kaxay dadka noocaasa ninka awoodla waa inuu shaqo ka qabto ummadda ka qabto la dagaalamo la baabi'iyo idinkuna waa aydan ka qayb qaadanin oon la ag marin xatrooyinka maalmaha habinaha la qaada waxaa ka mid ah akhitna akhitna yaa shifaa'a quluubina wa canii yaxawil maasi wallaahi wadfaci idaa naabanaa khatmun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shidatina yamu naadi rasuul allahi wannaasu nuyamu ala yaa rasuul allahi kun daa'iman maci waxay u qaadaan salaatun wa tasliimun wa askaa taxiyati cala almustafa almukhtaari khayri albariyati bay qaadahayaan marka akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina noo gargaar oo noo gargaar qalbiga daawadiisiyo waa nabi maxamed lala hadlaya cayniyaa la yihahdaa habeenkii baa la qaadaa marka la cadraynayo ma nabi maxamed baa gargaarahaya bacdamaa maata salawaat ullahi wasalaamu calayh waxtajaba can اdunya ayb wa canii yaxawil maase wallaahi wadfaci alla waxaankan o dhan iga difaac balaayooyinka iyo maqaadiirta iyo wax kastoo adduunkan yimaadaama dhiboo dhacoo dhan igaga difaac bul igaga filow alla mooye alla maalinku ii soo kaxo igama difaaci kartid laakiin wax kastoo dhan iga difaac nabigu wuxuu difaaci karaa ma u jiro bini aadam bashara weeye qul subxaana rabbi hal kuntu ilaa bashar rasuula bashar ilaahay abuuray weeyaan awoodda alla siiyey buu leeyahay cilmiga rabbi siiyey buu leeyahay nabi la doortay wey laakiin awoodahan iyo maqaadiirta iyo dhibaatooyinku iyo masaa'ibtu alla difaaca keligii nabigu shuqulkuma laha salawatullah wasalaamu calayh wuxuu leeyahay markay dhibaato weyn nagu timaado ama baddu ay kacdo inala caadhido nabi maxamed baan u dhawaaqnaa oon cuskanaa dadkoo jijiifa waxaana ku adinnaa ala yaa rasuul allahi kun daa'iman maci nabi allah ila soco ila jir waxaa ka mid a ah, yaa wa amiira waamiira الnujabaa'i wakiyaasa اlfuqaraa'i jud qum wasmac wabaadir inta amarays daba dhacaysa oday dhintay oo sheekh cabdiqaadir oo baqdaad yaalla intuu baqdaad ku xabaabnaa shan goor gaala qabsadee baa soomaaliya iyo nooriba looga dhawaaqanhaya yaa imaam albudalaa wa amiira anujaba wa khiyaasa alfuqaraa fuqarada kii u gargaari jirayo culummada amiirkoodiiyow zuhaadda amiirkoodiiyow jud noo deeq bale deeq bixi wa qum soo istaag wasmacna dhegaysaha oona maqal wabaadir soo degdeg baqdaad ha jiifina imowbale somalia laga rabay waxaa lagaaga qaylaha nairobiba lagaaga baahan yahay sheekhale lugaynhay intuu ku xabaalaa baqdaad shan goor bay gaalo qabsatay hadda maraykan u dambeeya haysta muu difaaco intaad adugu qayliyanayso u habarwacan meeshuu ku xabaallabay gaala ku kaajaysaa muux ka qabto dadkan caqligoodii baa la duubsaday oo lala tegey mar kale waxay ku leeyihiin wyaa cabdalqaadir kun cawnan lana wayaa cabdalqaadir kun cismatana cabdilqaadiroo noo kaalme ilaashanka annaga badbaadana nuqaali leeyihin cabdiqaadir baa la baryahayaa lanaa qudbun calaa awja almacaali imaamu lkuli fii turuq alwasaali lahu tamkiinu wa tasriifu xaqan lahu lmajd lmuaharu ya mawaali yacni tamkiin iyo tasriif iyo maamulka adduunka cabdiqaadir baa awliya iskale saa darteed niman abdaal la yidhaahdo iyo niman nuqaba la yidhaahdo baa adduunka haysta aaminsan yihin adduunka afartiisa jiho galbeed iyo bari iyo waqooyi iyo koonfur afar wadaad baa kala fadhiya camal kasta oo nimankaa marina ilahay loo geyn may leeyihin toddobada qaaroo adduunka niman baa kala fadhiya kulligood waxaa xukminin alkhawth alacdam walqud oo sheekh cabdilqaadira oo markaa maka fadhiya idan nimankaani isku diin ma tihiine waxaan mawlid waa qurb xaaraan nijaasa wa imaa shirkun wa imaa fisqun wa imaa bidcatu muxarama xoolaha lagu qalo iyo hilbaha loo sameeyo iyo shaha biyaha loo keenay mawlud xaaraan lama cabi karo wabilahi towfiiq laakiin maadaama waktigu uu yaryahay oo waktigu iska yaryahay waxaan ku bilaabaynaa kuwa mawlidka insha allahu tacaala waxaan ka gaarno saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh haddii laysxasuusiyo mawliidka iyadoon waxba la qalin xafladna la dhigin ma bannaan tahay bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd in mawliidka la isxusuusiya waa bidca muxarama in laisu sheego oo in laisxusuusiyo baatil wey maxaa yeelay alsaxaabatu alkiraam wtaabicuuna alfudalaa alajillaa dhaqankan maysan aqoonin low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay nabiga in la isxusuusiyo maalinku dhashay oo laysku sheego hadday doontayaan loo damaashaadin loo dabaandegina bidca weeye shay bidcaana ku dhaqaaqi mayno waxaa laisoo xusuusan maxay tahay yacni waa maalin barakaysan waa maalin sharaf leh waa maalin khayr badan sooma waa baatil wax jira ma aha waxa la ogol ma aha nabiga ninkii doonaya inuu jeclaado ha ku dhaqmo diintiisii ha ku daydo siiradiisii iyo dhaqankiisi wanaagsan ha akhriyo diintiisa ha barto salligiisa ha badiyo siduu u cibaadaysan jira ha u cibaadaysta laakiin maalinuu dhashay baa laisxusuusinayaa waa ta maantaoo kale maalinkii jacaylka weeye maalinkii beenta weeye maanta waa maalinkii muxuu ahaayey caafimaadka maalinkii cudurada weeye maalinkii ardada waxbarashada weeye waa sheeqadii reer galbeed iyo nasaariya yahuudeed wey dhaqanka joojiya wax banaanna ma aha waana bidco muxarama fi diin laa tajuuzu aslan wabilahi towfiiq jaza allahu khayran sheekhana wa jazaahu bilkhayr eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh eh, raashinka loo sameeyo mawliidka eh, haddii la ii keeno ma cuni karaa wax dhiba miyaa ku jira bismi illah wsalaatu wasalam calaa rasuuli lah waali wasaxbi ajmaciin waxaan moodayey inaan tilmaamay hadalkii igu dambeeyey inaan ku gunaanoan kala kaga baxaan filayey laakiin waxaa laga yaabaa su-aasha in lasoo qoray intaana hadalka aanan meesha soo gaadhin suuragal weeye waxyaabaha hilbaha ah ama cuntooyinka ah qaybna bidaatiha bay xaraan u tahay oaa gowracaan bannaanayn matalan xaaraan khamro shay nijaasa gowracaan bannaanayn bakti waxbaa marka raashinka marbuu is ahaan asagu xaaraam yahay oo mid gowracay iyo midaan gowrac usan u banaanayn marna asagoo xalaal ku ah ayaa xilli goonaa laguu diiday markaad muxrimka tood xajinaysoo kale hilibka ugaadha laguma ogolo xaaraan buu kaa yahay haddii aad aad soo ugaadhsatay iyo haddii laguu soo ugaadhayba waa ka xaaraan laakiin hadhow markaad xajka ka baxdo xalaal buu kuu noqon shayga asagoo kuu bannaan iyo haddii qarad xun loo gowraco ama loosay usan bannaanayn ibnu cabaas wuxuu wariyaa fii sunan abi daawuud xadiis saxiix ah nabigu nahaa can طacaami almutabaariyayni an yu'kal xadiidu abi hurayra jira fii musnad axmed naha sal ly slam can طacaami almutabaariyayn an yujaaba wa an yu'kala طacaamuhuma laba ruux hadday ku tartamaan deeqsinimo ku tartamaan oo nina weliima weyn uu dhigo midna mid ka weyn uu dhigo labada raashinba waa xaaraan iska iyo hilbihii deeqsinimaad kalaad ee gacan xaaraan ah shay kasta oo astaan xaaraan in la cuna ma baano waa bidco muxarama fiin ijmaaci lmuslimin inay bidca tahay shayga noocaasa ah wixii lagu weynayn ma banaana in la cuno waa xaaraan laa koobshaah walaa qaxwo walaa biyo cad waxaad ku celi ha isticmaalin xaaraan bay kaata inaad cunto siduu nabigu udiiday salawaatullahi wasalaamu calayhi acaamkalitaakhuri wasumcati wariyaa kanna waxaa loo sameeyey litacdiimi alixtifaal waxtiraami wa tabjiirihi marka waa tacdiimu bidcatin munaasabad ku aadan weeye waa xaaraan lama cuni karo waana baatil wabilahi towfiiq jaza allahu ubaaraka fiihi saa'ilkan mawliidka nebiga sala allahu calayhi wasalam qofkii aan ka soo qeybgelin waa gaal diintu diintu maxay ka qabtaa bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ali wasaxbi hadalkaa ninka ku hadlay hadduu muslim ah horaana hadduu murtad yahay hadalkaa ninka yidhi mawliidka ninkaan ka soo qeybgelin waa gaal xalaasha ah ee iska cad haddaad tirada waa xaaraan rootigu ama kibistu iyo cansha maanta ruux muslim haduu yidhaha rootigu waa xaaraan oo canjeeradu waa xaaraan oo moosku waa xaaraan hadduu yidhahdo waxaan leenahay ma waxaad oga jeedaa waa lasoo dhacay maya ma waxaad oga jeedaa waa la soo xaday maya ma waxaad oga jeedaa waa xoolo agoon maya ma waxaad oga jeedaa raalli lagama aha maya sidaadi xaaraan u yihiin waxaan leenahay kafarta bilahi alcadiim gaal baa tahay murtad ninka xarimaayo waa gaaloobahaya waxaa kaloo gaaloobaya shay xaaraama ruuxii ummadda u banneeya waxaa gaaloobi ninkii yidhaha shay xalaal ah ka tegadii baa lagu gaaloobi waa gaaloobahaya shay bidco ah ninkii ka tagaa gaaloobay ninkii yidhi asagaa gaala qabla intausan dad kala gaalaysiinin amaa idinku soo ma aha hawshaas soomaaliya iska ilaaliso waa qurub gaala la shaqeeya wey gaal weligood buu ku adeegan jiray markii inay cabdilla xasan uu la dagaalamaya talyaani iyo ingiriis uu la dagaalamahayeyna gaalay u shaqayn jireen oo saalixkaa taleex fadhiyey afqarminkiisa ay dhibi walaashi cabdullahi qutubi uu jejeel la fadhiyey haddii waddanku gaala ku soo duushayna way u alaaseen kismaayo markay axmaaradu soo gashay ee janaalkii gabra la odhan jiray hadda daaroodku ay wadwataan meelaha uu yimid digri salaam bay u qaadeen iyo ku soo dhaweeyeen markii uu buntland halkaa marayeen qur-aan bay saareen baabuurtiisii gawaadhidiisii taxliil bay ku shubeen gawaadhidii iyo tiknikadii axmaara ay wadatay way quraameen intay ku wareegeysteen bay qur-aan saareen si loogu baabiyo wahaabid ahlutawxiidka tawxiidka loogu baabiiyo markuu kismaayo yimidna salli bay ku qaadeen kuwa hadda nairobi joogaan safaaradaha reeyr ee maraykan bay aroorta u dhuntaan dhaqaalay toos u qaataan gaalana fangaraysa si diinta loogu baabiyo waana ogyin ayagu intooda waagan waa la socda laakiin caamo iyo masaakiin baa la duubsadaa shayga xaaraantae bidcada ah ninkii yidhi ninkaan ka qayb gelin waa gaal waxaan leenahay qad kafara ijmaacan wartada can iddiin hada bilahi towfiiq jasaak allahu sheekh eh, saa'iilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaa eh, ku weydiinaya hooyaday ayaa dhigi jirtay mawliidka iyadoo oon ogeyn aqoon u lahayn eh, hadda ayay ogaatay ma loo haystaa marka qiyaamaha bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd dadka muslimiinta ee caamada ah ee jahalada ah waxyaabaha noocaasay si khaldan oogu dhaceen kadibna ay ka toobad keeneen ama ay ogaadeen looma haysto cafa allahu camaa salaf waman caada fayantaqimu allahu min wixii shirki ah ama kufri ah ama khalad diineeda ama macsiyo ee ruuxa muslimka ah intii wadaad u masale xumeeyey ama mid wadaadku sheega uu lugooyey kadibna wax u cadaaday oo ka noqday hadda kadib ha is ilaaliya wixii hore lama haysto bilahi towfiiq jasaak allahu khayr waxsan allahu ileyk eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay eh, waxaad noo sheegtay mawliidka inaan eh, la ogolayn nebiga caleyhi salaatu salaam xilliga eh, wuxuu xillimaa la jideeyey xaggeyse ka keeneen dadka hadda sameeya waxaan malaynaya su-aasha inuu soo qoray intii muxaadaradu aysan si fiican lianno sheekhu uu ka hadlo fadl sheekh bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illah wasaxbi ajmaciin su-aasha in laga gudbay ahayd waanu soo maray marka ka gudub su-aasha kale u gudba insha allah eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay eh, waxaan ku weydiinahayaa dadka xadgudubkooda waan u jeednaa macnaha wuxuu la jeedaa suufiyada mawlidka waxay samaynahayaan marka annagu nebiga calayhi salaatu wasalaam waan jecelnahay marka sideen nebiga u xusaynaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin nabiga waxaan u xusaynaa waanu raacaynaa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah waatabicuuhu lacalakum tahtaduun wain tutiicuuhu tahtaduu wamaa cala arasuul ila albalaagu lmubiin ayadaha qur-aanka waxay tibaaxa hayaan nabiga in la raaca lagu badbaadaa nabiganu raaci suu u tukan jirayna u tukan salligiisaynu badanayna maalinka jumcada iyo habeenkeeda iyo maalmaha kaleba suu qur-aanka u akhriyi jiray siduu u cibaadaysan jiray siduu gaala ula halgami jiray siduu wax u nafaqaysan jiray siduu wax u biiri jiray sadaqaadkii qaraaba xidhiidhiiskiisii wanaagiisii diintiisii hadigiisii baanu ku dayanayna haadihi mutaabacatu rasuul iyo xubbigiisi waaka laakiin in bilaash lagu maxaabsado oo meel cidlaa la isxaytooro oo shirkiyada kufrada rabbi loogu dhowaado waa sheeke barley wey nasaarada meelahay durdurisaa waa aragteen kuwa madaxa duuban oo caalla cagaaran qaba oo waddooyinka orda waa aragteen oo meeshay ku daalaan yidhahda ilahay baa jooga say u ordahay meeshay ku daalaan ba ilahay laga raadiyo waa aragteen kuwa sida tusbax wata waad aragteen oo wardinhaya sida suufiyadii oo fadhiya kaniisadaha meelaha hadda subarmaakidyahay jaawinuhu ay ku iibiyaan muxuu ahaa dhaqani hidahooda tusbaxyaa ka mid ah bahalkii fuuxa ee dabqaadkabaa ka mid e ah, lumaanta lagu rihi jiray ee abshirta la odhan jiray qiiqa kicin jiray guryaha kharibi jiray eer freshka kharibi jiray guriga madooben jiray baa ka mid ah waxaasoo dhan marka dhaqan gaalo wey bannaankaa laga marhaya waxaas ninka nabiga raacaya qur-aan baa u yaalla munazal ah sunnadii nebi maxamed oo qoran baa taalla dhaqanka saxaabada yaalla raadka nabigaan weli baabiinaha ah ku daydo xus kalo nabigu uu naga mudan yahay ma jiraan ku macaabsan mayno kibis iyo beris ku cuni mayno wax leedahay xus ma ogolin sidiisuba waalid iyo ahlu qaabuur iyo fiqi dhintay iyo weli iyo nabi midna uma ogolin walaa xus abbaysiti baan jirin iska ilaali haweenka abbaysita dibadda abbaysitaanumaanan fahmin laakiin iyagaa sheegi doona almihim abbaysitina ma jirto xus nabi maxamedna ma jirin laakiin nabigo la raacaa jirta isagoo la jeclaadaa jirta isagoo lagu daydaa waajiba indhihiinood ka jeclaataan baa waajiba qalbiga iyo qaalabkoo laga raacaa waajiba ah itibaacu rasuul waa shay ku maxaabsi iyo sheekibal shay kala weeye ilaah laga cabsado bilahi towfiiq jasaak allahu khayr waxsan allahu ilayka eh, su-aashan ugu dambaysa su-aalaha mawliidka kusoo gabagabayna wuxuu leey saa'ilku sheekh eh, rasuulku hooyadii wuu siyaaran jiray sideebuu u siyaaran jiray bismi llah soomaali ziyaaro laba qaybood u taqaanaa ziyaare haddii looga jeedo nabigu intuu muxuu ahay xoolo ururiyuu qali jiray ama dadku xoolo ka soo ururin jiray nabigu weligii ma samaynin ninkii sidaa yidhi iftara cala rasuul cala allahi subxaana wa tacaala ninkii u jeedaa nabigu asagoo safaroo socota oo maka u socda ama ka soo noqdo madiina u socda ayuu qabriga hooyadiis ku soo beegmay wuuna ku leexday waa ogol lahay nabigu wuxuu ilaahay buu weydiistay in hooyadii dambidhaaf u weydiiyo waa loo diiday ini istaadantu rabbii an astakfira liummii famanacanii ilaahayow hooyadii dambidhaaf aan kuu weydiye mayaalay liannahaa maatat cala shirki maa maata calayhi quraysh waxay quraysh ku dhimatay gaalnimaydba hooyadii ku dhimatay waxaan diintaa iyo iimaanku maxaabsi maa abtirna ma aha aabbahabaa gaaloba adaa islaami hooyadaabaa ahlu khayr noqon aduguna faasiq tuugaad noqon wiilkaadaa noqonaya shaydaan aduguna ilahay baa kaa badbaadin labadii aad dhashaa midna mu'mina midna munaafiq ah hawshan waa hawl diimeed ma aha hawl qabiil faara qabiil ku xidhan ma aha iyo abti midnaba nabiyulaahi ibraahim aabihii aazar baa mushrik gaalnima ku dhintay asaguna nabi ilaahi oo ambiyada u khayr badan buu noqday nabi maxamed aabbihii hooyadiiba gaalnimay ku dhinteen asaguna rasuul baa laga dhigay afdalu khalqi illaahi iطlaaqan wa calaa ra'yi اljumhuur hawsha ilaahay baa bixiya nabiyulaahi luut haweenaydiisii baa khaa'imaysay oo qolyaha khaniisyaha ee tuugta la shaqaynaysay u basaasaysay sirdoon bay u ahayd maysan aqoonin laakiin nabilaahi nuux wiilkiisi baa gaaloobay oo uu ka kari war soo ful qaala saawi ilaa jabalin yacsimuni min almaa hawshu waa hawl diineed weeye aabbaha hadduu kaa leexdo ama wiilkaadu kaa leexdo fartaadu xumaata waad iska tuuri banaankaas ka goynaysa diin weye nabi maxamed sal l slam hooyadii ziyaaro waxay soomaali u taqaanaa ma uusan samayn laakiin booqosho qabri oo uu maro ku leexda nabigu waa jirtaa dembi dhaaf allow aan ku weydiiyey waa loo diiday ilaahu laakiin aan soo booqdoon soo fiiriyo soo fiiri baa la qabrigeeda waa dultegi kartaa qabrigu nabigu dul tegay kun iyo lix boqoloo saxaabi la socotay buu nabigu maalinkaa ka oohiyey markuu hooyadii dul istaagay buu nabigu xanuunsaday waa ooy waalid weeye waa ilmo la dhalay wey hooyadii la cadaabayu nabigu ka xumaaday fa bakaa wa abkaa man xawlah toddoba kun iyo lix boqoloo saxaabi baa ilmaysay nabi allow maxaa kaa oynayaale wuxuu raxmatan laha min cadaabi rabbiha masalo waa masalo diineed maxaabsiga ma aha iyo wax la wareejinaya midna ma aha waxaa weeyaan gaalada waa la booqan karaa in lagu cibro qaato qubuurta karyako iyo ku taalla mxuu ahaa ishee maxaan rabaa ku taalla meeshan akhaa marka loo socda gaaladu waad soo salaami kartaa bimacnaa waad u tegi kartaa salaamu calaykum midna ma jirto naxariis loo weydiin maayo loo baryi maayo waa la habaari abshiruu binnaar lacnatullaahi calaykum baa la odhanaya gaalada laakiin meeshay muteen iyo qabrigay galeen inaad gelayso baa loo tegi karaa lilcibrati inaad ku cibro qaato ku wana qaato arkaysaa maqlaysaa buuhi arkaysaa in qabri loo socdo oo lawada dhimanayo maqlaysaa inuu cadaab iyo aakhare ay jirto iyo janno idan cibraqaashu nabiga ugu tegay mooyeen u ducayn iyo u bari waa loo diiday salawaatullahi wasalaamu calayh aabbihii qabrigiisa aduu garan lahaana wuu soos u tegi lahaa laakiin hooyadiin buu garanhayay oo ka warqabay adaa bilahi towfiiq su